لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب اللهو بالحراب ونحوها wuxuu ku saabsan yahay alxiraabu allahwu bilxiraab in lagu ciyaaro bilxiraabi eebooyinka xirbadu waa baasha eebada la yidhaahdo weeye usha dheer ee birtan afka ku wadata min aalaati alxarbi bay ka mid tahay qalabka dagaalka ka mid iyo wa naxwihaa wixii lamid ah oo qalabka dagaalka ah sida seeftii iyo qaansadii iyo leebtii oo kale wuxuu ishaarayaa musanifka xadiid abu daawuud ee nasaa-i ay soo saareen ibn xibbaanna uu saix yeelay min xadiid cuqba bnu caamir in nabiga alayh salaam uu yidhi lahwiga kamid ma aha waxaan ka ahayn yani lahwiga mashruuca ah ee wanaagsan saddex shay un baa lagu sheegay taadiib rajuli farasah yani qofka inuu ciyaaro qof weyn inuu faraskiisa edbinaayo oo la ortamaayo oo xagga u ordaayo xagga u ordaayo wa mulaacabatihi ahla reerkiisa inuu la ciyaaro xaaskiisa iyo la sheekaysto oo la ciyaaro wa ramyihi biqawsihi wa nablihi leebkiisa qaansada inuu toogto oo u gano oo uu toogta barto waxyaalaha la ogolyahay kamid tahay ciyaarta la ogolyahay marka haddii xiraabo iyo qalabka dagaalka lagu ciyaaro qaradka iyo ujeeddadanu ay tahay in lagu tababarto hadhowna cadowga ah, la iskaga celiyo waa niyad wanaagsan weey qaala xadaثana ibrahim bnu musa abu isxaaq alfazaar qaala akbarana hishaam hishaam bnu yusuf asancani can macmar bn rashidi alasdiy can الzuhriy maxamed bn muslim can ibni musayib musayabin saciid bn musayib raximah اllah taabiciyu kabiir can abi hurayrata radia allahu canhu qaal abi hurayra wuxuu yihi baynama alxabasha alxabasha iyo assuudaan labadaba waad arki doontaa xabashana waa tan sudan marka jihadaas iyo mandiqadaasi oo idil ayaa ama xabashida marka qaar laga idlaaqa marna sudan iska dhihi jira baynamaa wakti alxabasha oo dhulka de inaga hadda aan degina soomaalida iyo etoobiyada iyo waxaa hadda loo kala bixiyay magacyahaas faraha badan ardulxabash ama ilaa sudan yalcabuuna waxay ciyaari jireen cinda anabiy nabiga agtiisa alayhi salaatu wasalaam bay ciyaarayeen bixiraabihim bayna ku ciyaarayeen waxyaalihii qalabka dagaalka oo warmaha iyo eh, muxuu ahaa eebada birta ihi waxaasa kuwana waa tuuraya kana gaashaanku iskaga dhigi sidii dagaalkii oo kale matelayaan wixii arrintaa ay socotaa dakala cumaru cumar baa soo galay radi allahu canhu cumar ibnu khadaab abu xafs oo nin aad iyo aad runtii ugu adag ahaa munkarka iyo waxyaalaha shubahaadka ah zuulintoodana mar walbaba u istaagi jiray oo laga yaabo xataa khilaafu lwlaa shayga haddiiba uu xaaraan ba boodan ahayn laakiin laga fiican yahay xataa inuu isku dayi jiray in la zuuliyo marka ijtihaad buu ijtihaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam baana arrintaa iyadaa ogolaaday saxaabada ay samaynayeen ama xabashidaas ijtihaadkiisaasna nabiga alayh salaatu wasalaam baa saxay waxaa dhici karta marka nabiga inu arkaynin markii hore ama uu ka xishoonaayay saa inuu isleeyahay ilaa hadduu xaaraam yahay nabiga alay slam kamaba aamuseene khilaaf alawla faahwaa ila alxashaa cumar baa wuxuu ku foorarastay quruuxii iyo dhagaxyihii yaryaraay dhulka faxasabahum bihaa markaasuu ku tuuray nimankii ciyaarayay bu saa uu carro ku daadiyey faqaala wuxuu ku yidhi daqaal marka wuxuu ka joojinaya ciyaartii iyo waxan ay ku dhahayaan meesha iyo waxaan wanaagsaneyn weeyaan buu ka wadaa faqaala nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi dahum yaa cumar cumarow iska daa nimanka faraha ka qaad weligu wuxuu raaciyey amnan bani arfida aamin baa tihiin reer bani arfidow ciyaara maxaa yeeley ciyaartan iyadaa muuqaal ciyaareed ba ha lahaato laakiin ujeedo wanaagsan baa lagu xaqiijinaya in jirkii la dhiso in maaragtay tababarkii dagaalka lagu barto in difaaci iyo hujuumkii lagu kala barto arrin wanaagsan baa hadhow lagu gaaraya haddaan qalabkan sida loogu ciyaarina hadhow markay dhabta gaadho si fiican ujeeddadii lalahaa ee dagaalkaa ah looma xaqiijin karo marka xaggan ciyaartoon hadda ah fiirinine dan wanaagsan bay lagu gaaraya waa wasaa'il ila almaqaasid maqaasid wanaagsan oo ujeeddo wanaagsan leh oo fiican ayaa wasiilada u taha lagu gaaraya shayga wasiilada eh wax lagu gaarana mar walbaba wuxuu qaataa xukmulmaqaasidi shayga maqsadkaa ah ee ujeedada wanaagsan leh xukunkiisa ayuu qaadan hadduu shay xaaraana ku gaarsiina xaaraan buu noqon wasiiladu hadday shay wanaagsan ay kugaarsiin wanaag buu noqonaya dahum ya cumar zaada aliyu wuxuu ziyaadiyey ali waa sheikh bukhari ali madini wey xadaana cabdrazaq buu isagu yihi akhbaranaa macmar fi masjid nimankaa waxay ku ciyaarayeen masjidka nabiga dhexdiisa waxyaalaha masjidka loo ogolyahay haddaan dhibaato kale ka dhacaynin ama zaxma aynan keenaynin ama gogashii waxsaas oo kalea saaxada masjidka o kale hadi laskaga ciyaaro oo qalab noocaas oo kale in lagu tababarto waxba dhib ma laha saas macnaha ukeenayaa baab lmijani waman yatarisu bitursi saaxibihi wuxuu ku saabsan yahay almijani gaashaankii qalabka waxa lagu dagaalami jiray wuxuu ahaa ama waran ama seef ama leeb marka gaashaamaa loo samaysan jiray oo laskaga dhigo waman yatarisu iyo qofka isku gaashaamayo oo isku xifdinayo isku difaaci bitursi saaxibihi saaxiibkii gaashaankiisii hal qof gaashaankii laba qof wada isticmaali karaan wey xadaanaa axmed bn muamed axmed maxamed alquzaaci qaala akhbaranaa cabdullaahi ibn mubaarak almarwazi qaala akhbarana alawzaaciyu cabdiraxmaan bin camr alawzaaci imaam shaam can isxaaq bn cabdillaahi bn abi alxata can anas bn maliki radia allahu canhu ayuu ka warinayaa adeerkiia qaala wuxuu yidhi anas kaana abu dalxata abu dalxa wuxuu ahaa saxaabigii jaliilkaa qiimaha badnaa zayd ibnu sahl radia allahu canhu yatatarisu kii isku gaashaama maca nabiy isagoo nabiga nu uu yahay sal slam bitursi waaxid hal gaashaan yani hal gaashaan uu abu dalxa haystay yuu nabigana ooga dhigaya wixii lagu soo tuuri lahaa isagana uu iskaga dhigaya waa kii marka nabiga gadaal iska mariyey ee uu dhihi jiray yaa rasuula naxrii duuna naxrik dhuuntaada aniga hayga hoosayso haga ah, hooseyso adiga angaashaan noqda way kugu dhici laha hagu dhacee mawaaqifta cajiibkeeda maalintii uxud uu gaaray ninka abu dalxa radia allahu canhu ee nabiga alay salaam uu iskaga dhigaya cadow waxay kusoo garanahaayeen ayay ka mid tahay fa kaana wuxuu ahaa wa kaana abu wuxuu ahaa radia allahu canhu xasan aramyi nin toogtiisu ay aad u wanaagsan taha oo shiishihana ayuu ahaa fa kaana wuxuu idaa ramaa markuu gano oo agga cadowga ku gano leebka iyo ah, muxuu ahaa eh, gamuunka ku gano iyo fallaadha yushrifu nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigaa hanqaleexsanaayey fayandur wuxuu fiirinaya ilaa mawdici nablihi abudalxal leebkiisa meesha ku dhacay markuu leebka abudalxa gano nabiga agada ku gano nabiga gadaasha taagan ba saa intuu ayuu fiirinaya bal inuu la helay iyo meeshu ku dhacay ayuu fiirinaya rasuulka sala allahu alay wasalam ayib riwaayo kale waxay caddaysay mar inuu nabiga alayh salaam waa kii de aad loo soo hujuumay ibnu qami ah cutba binu saciid muxuu ahaa hishaam maxamed saciid zuhrigan awowi hishaam rag badan baa uu nabiga alay slam soo weeraray waxaa kamid ahaa umaya um, eh, ubay ibnu khalaf ubay ibnu khalaf baa kamid ahaa ubay ibnu khalaf markuu soo aaday nabiga inuu weeraro oo wax yeelo yaa wuxuu yidhi abudalx ani iidaa iidaa buu yidhi markaasuu nabiga ku garay deen xarbadiisii halkaa dhuuntuu kala helay nabiga alay slam baa kala helay halkiiba ku baktiyey marka ubay maata biyadi rasuuli lahi sal l slm wahalak biyadi sayidi اmursaliin sal اllahu alayh waalih wasalam ayuu ku halaagsamay ka asaga marka halkaa nin baa la hayaa rasuulka alayh salaam wax gacantiisa sababsaday gacanta nabiga oo si toosoo mubaashira uu nabiga u dhuftay kaasaa la hayaa qala xadaana saciid ibnu cufayr qala xadaana yacquub bn cabdالraحman can abi xaazim salamta can sahl bni sacdin الsaacidiy qaal lamaa kusirad markii la jabiyey baylaة الnabiyi nabiga koofiyadiisii calaa ra'si madaxiisa saareed koofiyadii birteeda madax uu nabiga gashaday yaa seefintii lagu dhuftay yay jabtay markaasay dee biraheedina madaxa nabiga hoo intay u gashay yay weliba ku jabtay calaa ra'si madaxiisa markii lagu jabiyey wa udmiye laga dhiijiyey wejhu wejigiisa nabiga calayh salaam wejigan waa laga dakray waa dhaawac labaad wey wa kusirat rabaaciyatu dhooshiisana la jabiyey iligaa dhoosha la yidhaahde foolka iyo micida udhaxeeya dhooshaasna wa nabiga calayh salaam waa laga jabiyey saddexdaa dhaawacdaa gaaray rasuulka sala allah alay wasalam wa kaana wa kaana caliyun cali wuxuu ahaa yakhtalifu bilmaa biyaha ayuu soo qaadqaadayay oo ku noqnoqonayay fi lmijani gaashaankuna kusoo qaadayay intaa way shaahidkeeda u keenay mijan in gaashaanka jireen marka waxaan laga fahmaya gaashaankooda inuu ahaa e- muxuu ahaa muqacar ayr musadax muqacar hayr musadax yani wax god leh oo qacri leh oo biyo lagu qaadi karo ayuu ahaa gaashaanada qaarna waa wax musadaxoo fidsan oo dee iska fidsan oo wax iska dhigo midna xoogo wuxuu leeyahay meel yargoduu leeyahay marka biyu kusoo qaadaya wa kaanat faatimatu faatima waxay ahayd gabadhii nabiga faatimatu zahra taqsiluhu tii dhaqda biyaha nabiga calayh salaam loo keenay yay dhiigga kaga dhaqaysay falamaa ra'at idama markay aragtay dhiigga yaziidu cala almaai inuu biyaha ku ziyaadaayo markii biyaha ku shubtaba dhiiggii isqabsan lahaaba waa sii fakanaya dhiiggii baa sii fakanaya curuqdii xidiidii baa sii kala fakan markay artay biyihii inay markii lagu shubo dhiigga uu sii badanaayo karatan yaziidu cala lmaai kara inuu ziyaadinaayo camadat ilaa xasiirin darin bay u qasaday geetimireedka laga sameeyey muxuuha cawl laga sameeyey faaxraqataa markaasay gubtay waalsaqataa waxay ku dhajisay dambaskeedii calaa jurxihi dhaawacii nabiga calayh salaam faraqa addamu dhiiggiiba istaagay wa hada min ibi nabawi ayuu ka mid yahay ah, qofka waxyaalaha lagu dhiig joojiyo ayuu ka mid yahay raqa'a damu dhiiggii baa istaagay alsaqataha calaa jurxihi dhaawacii nabiga ee dhiig ka socday bay damaskintay saartay ayuu dhiiggii marka istaagay marka waa in waxyaalo badanoo waxaa jirta geedaha iyo lagu isticmaalo dhiig joojinta in la barto waa muhim mar walbaba ma qalabkan hadda casriga ee dhakhaatiirtu ay isticmaalaan aa marka inaad u baahato marka dubiga nabawiga kamid tahay dhiiggii baa istaagay sidii baa nabiga alayh salaam dhiiggiisa ku istaagay biyahaas haddii lagu shubo meel dhaawacu dhiig ka socdo uu sii soconaya uu sii furmaya alimaam alcayni saaxibu cumdat alqaari wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa waxyaalaha mudaawaadka gaar ahaan jarxiga iyo dhaawaca iyo qofka mariidka xanaanadiisa haweenka ayaa ku fiican buu leehay lanahuna aldaf ayaa ka dhimrin badan oo ka jilicsan marka cali radi allahu anhu sa biyo dhaaminta iyo xoogga yuu taagnaa faadimana radia allahu canha way la baashiraysa yani tirtiridda iyo arrimahaas uqumaysa saasuu leeyahy qala xadaana caliy bn cabdillaahi اlmadini qala xadaana sufyaan sufyaan ibn cuyaynata an mr camr bn dinaar can الzuhriyi moxamed bn muslim can malik ibn awsin ibn اxadaثaan can cumar radi allahu canhu qaal kaanat amwaalu bani nadiir xoolihii reer banu nadiir waxay ahayd yahuudi banu nadiir mima afaa allahu xooluhu u soo celiyey ilaahi calaa rasuulihi nabiga alayh salaam gacanta nabiga ku soo noqday mima xoolihii way kamid ahaadeen lam yujifi lmuslimuuna ayna muslimiintu u degdegin calayhi korkiisa ee qabashadeeda bikhaylin farda ayna ola degdegin walaa rikaabin awr wax orod iyo dagaal ah iyo farda la kaxeeyey awr la kixiyey iyo ciidan orday xoolaha laguma soo helin waa la kor degay markaasi yuqribuuna buyuutahum biaydi muminiin yuqribuuna buyuutahum biaydiihim aydi muminiin gacmahoodii bay dee ku jijibeen guryahoodii waad isdhiibeen waa carareen banu marka xoolaha noocaas oo kale gaaladu ay iskaga badbaxdo dad gaaraho la dhiyaa loo qaybiyo oo sheegan kara ma laha gacanta dawladda igu soo noqon masaalixda caamka iyo danaha caamkaa lagu bixini ummadda markaa waxay u baahan tahay markaas ayaa lagu fulinaya fey baa la yidhaahdaa fey iyo haniima ayaa kala duwan haniimada waa xoog lagu qabtay dadka muqaatiliinta ah iskaloo qaybsanaya bacda alkhumusi markii shameero meel laga bixiyo inta kale ayaa qaybsani <clears throat> fa kaanat lirasuuli illaah xoolahaas feyga waxay u sugnayd nabiga alayh salaam khaasatan gaar ahaan nabiga khaas u ahayd oo tasarufkeeda iyo maamulkeeda nabiga mas-uulka ahaa wey walidalika cumar radi allahu canhu xadidka dheeraa fi saxiix muslim kusugnaa markii cali iyo ay isku qabsadeen cabaas beertii la yidhi iska intifaacsada oo meeshuu nabiga ku bixin jiray ku bixiya idinkana khidmadiina ka qaata markay isu qabteen waa kii oga soo sheekeeyey beertaas siday ku timid iyo in nabiga calayh salaatu wasalaam uu khaas u lahaa laakin lam yastatir bihi minku waa ka dhihi jiray nabiga alayh salaam inagama dooranino isaga naftiisa iskuma khasisine waa kii ina siin jiray qaybiin jiray rasuulka alayh salaatu wasalaam wa wuxuu ahaa yunfiqu ahla reerkiisuu ku bixin jiray nafaqata sanatihi sanadkiisa waxay cuni lahaayeen yuu reerkiisa ku masruufi jiray nabiga calayh salaam wixii ka soo harana uma yajcalu wuxuu yeeli jiray maabaqi waxay soo haraa fi silaaxi hubgadashada iyo walkuraaci fardaha cuddatan fi sabiili ciidankaa lagu lagu maarata tayan jiray oo hadday noqoto fardihii iyo hadday noqoto qalabkii dagaalka arrimahaasaa lagu soo iibin jiray oo cuddatan diyaargarow fii sabiili illahi loogu diyaargaroobayo iyo jihaad fi sabiil illahi waaciduba in la yidhi oo diyaar garoobaa la yidhi ayib shaahid waxaa weeyaan xadiidkan wuxuu ka hadlayaa in dagaalka wixii ku saabsan khaylka iyo fardaha iyo awrta iyo waxaas dhan iyo silaaxa iyo kuraaca waxaas dhan ka hadlaya taa weeyaan waxay soo gelaysaa ilى waman yatarisu gaashaanka ayaa soo gelaysa waxay soo geli wamaa baqiya fi silax hubkiibu ka mid yihi qala xadaana msdد بن msrhdi qala xadaana yaحyى بن سacيidi عan سfyاn الthwrي qala xadaanii sacd بن ibrahim الزهrي sacd بن ibrahim عan cabdالlahi بن shadاd عan عaliyi bnu ka wariyey xadaana qtayba بn cqbة qabisa qabisa بن cqbة qala xadaana سfyاn بن عuyayna عan sacd بن ibrahim الزهrي qala xadaanii cabdالlahi بن shadاdi qala samictu عaliya radي الlahu canhu baa maqlo yaqulu leh ma raأytu النabiya slى الlaه عليه وsلم ma arkin nabiga oo yufadii furanaya rajula nin bacda sacdin sacad bin abi waqaas kadib nin uu nabiga ku furtay aabihii hooyadiis ma arkin buu le samictu waxaan maqlay nabiga oo yaquulu lairmi gam sacadow fidaaka abi wa ummi aabbahay hooyada laguu furay laakiin nin aan sacad ahayn nabiga alayh salatu wasala soo ku furanaya ma arkin buu le waa markaa intuu ka cali radi allahu canhu araggiisu ka sheegay ka sheekeeyey wailaa zubayr zubayr ibnu cawaam ibnu camati rasuuli lahi sal slam waa dhihi jiray bidakaabi wa ummi <clears throat> waa ku furtay marka macnaheeduna waxaa weeyaan qofka aad jeceshahay ilahay badbaadana aad rabto shar o ka gudubto ayaa loo isticmaala biqadli nadar hooyada aabaa inay wax gaaraan inaad rabto laazim maaha laakiin haddii de hooyadii aabbihi ay gaalan yihiin sida nabiga alayh salaatu wasalaam oo kale fidaka iyo madaahirka way noqon kartaa haddii kalena waxaa loola jeedaa un ninkaasi in lagu soo lagu jeceelkiisa loo muujiyo wanaagna loo muujiyo ducana waa iska ducaahan fidaka abi wa ummi ayib qaala baabu daraqi wuxuu ku saabsan yahay adaraq daraqu waa gaashaanka laakin aladi yutakhadu min aljaldi jildi maqaarka midka laga sameeyo ayaa daraq la yihahda mijan iyo turs iyo darq intaba waa isku wada macno gaashaan ba yihiin laakiin maadada laga sameeyey bay kala duwan yihin qala xadaana ismaaciil ibn abi uways weeyaane qaala xadaanii ibn wahbin cabdullahi ibn wahb almasriy qaala camar camar ibn xaari almisri weeyaan isaguna xadaana abulswad buu yidhi abswad maxamed bin cabdiraxmaan bn nawfal waxaa la yidhahdaa tamiim curw yatiim curwa la yatiimu urw yatiimu curwa ah, maxamed bin cabdiraxmaan ibn nawfal abswad can curwata bn zubayr can caaisha radi allahu canha dakala calaya rasuulu lahi baa ii soo galay bay leeda caaisha nabigaa ii soo galay wa cindii jaariyataan laba gabdhood waxay agtayda ay joogaanoo tuqaniyaani gabyaya ama haysaya bihinaayi bucaafin dagaalkii weynaa ee jaahiliyada dhacay ee carabta dhex maray ee owsi qoyska dhex maray ee bucaas la dhihi jiray waxyaalihii ay iskugu gagabiyeen yay qaadayeen maalin ciidayn ahayd maalintaa iyada oo yoomu farax ah fadajaca waxaa saaxday nabigu wuxuu ku saaxday cala alfiraashi gabashiisuu ku saaxday waxawala wajha wejigiisa nabiga alayh salaatu wasalaam xagga gabdhuhu ka duway intuu wejiga ka dileexiyo xagga u jeesaday ayuu iska saaxday dagtida dabcan waa maqlaysaa fadakala abubakar baa soo galay wuxuu gabdhihii ay gabaygoodii iyo bromarkooda ay iska wataan nabigana alayh salaam uu sii joogo faintaharanii yule ele caaisha intaharani way gulgula way canaantay gabadhiisi weyaan aisha nabiga alayh salaatu wasalaam xaaskiisii caaisha aabbeedna abubakr faintaharani abubakr baa canaantay wa qaala wuxuu yihi mizmaaratu shayaaطiin aw shayaani shaydaanka muusikadiisi miyaad cinda rasuuli lah nabiga agtiisa ku haysaan sala اlah alay wasalam muusikadii shaydaanka faaqbala calayhi rasulla nabiga kusoo jeedsaday markuu gabdhihii inuu kala didiyo caaisha iyo ka dhex kaaya nabiga kusoo jeestay faqala wuxu dahumaa iska daa qolo walbaba ciid beleeda maanta waa maalintaanadii waa ciiddaanadii gabdhuhuna erayaday ku hadlayaan wax xaraf leh oo caya oo fool xun ama shirkiyaada kuma jiro ikhtilaad haween iyo rag isku dhex jirana meesha kama muuqdo iska buraanburayaana dhibaato male iska da haddii markaa ay aroos tahay iyo hadday ciido tahay iyo munaasabaad oo haweenku sidooda wax iskaga qarqaartaan iska gargaracdaan xiliyaha gaarka yuktafar fi lcuruusi wlmunaasabaat ma la yuktafar fi ayriha maalmahaas oo kale arooska iyo muxuu ahaa waa maalmo farxa muxuu ahaa ciidda sidoo kale waa maalin faraxa marka waa la hadli karaa waxbana waa la qaadqaadi waxba waa la garaaci karaa laakiin bishuruudin wa qawaacidin marciya waa in la helo shuruud sharciga oo la ilaaliyo qawaacid islaamka uu leeyahay la dhowro ayaa laga maarmaana wixii marka xadgudub diineena waa in laga ilaaliyaa waxaa kamid a ah isku darmad raggiyo haweenkii ay isku darmadaan waxaa kamid a ah in hadallo xun iyo cay iyo wax saas oo kale laisdhaafsadayo wax mujuun fisqi iyo xumaan keeni kara iyo waxyaalaha kicin kale shaawada lagu hadhadlo la qaadqaado ayadana waa sidoo kale in waxyaalihii waajibaadka shareecadaha lagaga tago ayadana waa way keeni kartaa in wax lagu xarimo waxaasoo dhanba laakiin haddii arrimahaas aysan jirin wax dhibaata ah aynan lahayn baa kuu muuqata nabiga alayه الslam shay xaaraana kama aamusen kamana xishoodeen salى الlahu alيه alih wasalam waa ka hadli lahaa falamaa afala markuu mashquulay abubakr iyo nabiga ay sheekadii bilowdeen xoogo yar mashquuleen amastuhumaa bay leedahay waan qabdhuftay labadii gabdhoodoo fakharajataa way baxeen ama waan u baaqay gabdhihi intaan u baaqay yaa ihi carra yaan lagu soo rogaal celinin qaalad waxay tihi wa kaana yowma ciidin maalin ciida waxay ahayd yalcabu suudaan xabashidii wey nimankaa xabashida suudaantaa ciyaarayay bidaraqi gaashaanka walxiraabi eebadii bay ku ciyaarayeen eebadii baa la gani gaashaankani waa laskaga dhigi tababar aad iyo aad cajiiba wey dagaalkaa loo isticmaali doonaa fa imaa sa'altu inaan weydiiyey rasuul allah nabiga calayh salaam oon ihi nabi allow aan daawad ciyaarta wa imaa qaala inuu yidhi asagoo ila soo maagay tashtahiina ma jeceshahay tanduuriina inaad fiiriiso labadaasaan kala garan lahay inuu nabiga yii daawan rabtaa iyo inaan inaan daawadaan rabaa gurigeedi ka baan ugu ciyaaraya guriga hortiisii masjidkii iyo caaisho gurigeeda isu dhegan yihin faqultu nacan baan idhi ha waan rabaa fa waa istaajiyey nabigu waraahu gadaashiisa khadii dhafoorkayga calaa khadii dhafoorkiisu ku quman yahay wayaquulu uu leeyahay duunakum bani arfida ciyaartiina wata ilzamu wey isu ficil amar wey waxaad laazimtaan ciyaartiina bani arfida ree bani arfida ree bani arfidow nimankaas wey xataa idaa maliltu markaan aan noogay oon daalay oo saan u daawanayey ayadana waa la asturaya oo waraa alxijaab bay taagan tahay oon daalayba oo qaala nabig wuxuu yidhi xasbuki ma kugu filan yahay hadda ah, ciyaartii maka daashay maka noogtay qaalat qultu waxaan iti nacam haa qaala nabig wuxuu yii fadhabi orotag orod marka haddaad bogtay gurigaada gal riwaayo kale waxay weliba caddaynaysaa inay tiri maya iyada oo fiirinaysa nabiga alayh salaam maqaamkay ka joogto markaasaa uu nabigeenu daynayay alayh salaam markaasa waa dhihi jiray waxaad fiirisaan gabar yar oo dayar oo ciyaartuna xiisaynaysa inta loo sabraayey intay dhantay inala tahay bay dhihi jirtay inta loo sabraayey meeqaamkay ka joogta bal fiiriya bay jirtay way ku faani jirtay radia allahu canha marka waxba dhibaata aynan ahayn qaala abu cabdillaahi qaala axmed an ibni wahbin falamaa afala ah, afalada taa horaa soo marray qamastuhuma halkaa horay raacsaneed meeshan hadda in la geliyo maba daahir maaha hmm. susaani ma qoray ninkana marka taa hore weeyaan oo ku saabsan abubakar iyo gabdhihii uu la hadlaayey halkaas ku haboontay baabun wuxuu ku saabsan yahay ama baabulxamaa'ili sidada sidada seefta wa tacliiqi sayfi iyo seefta oo la sudha bilcuruqi xamaa'ilku waxaa weeyaan waa sidada seefta iyo lagu xidho ayaa xamaa'il la yihahdaa markaad xumbaari rabto oo dusha saaran rabto seefti waa inay gal ku leedahay markaasaad jeeni qaarsan kartaa oo luqunta gashan kartaa wa tacliiqi seefi seeftaasi xadhigga leh ee muxuaha sidada leh in la sudho bilcunuq luqunta la sudho si ay kugu dhawaato dee meel agtaada ku jirta hadda luqunta sudhato markaasaad la bixi kartaa markaad u baahato oo qimdiga ka bixin kartaa qaala xadaanaa sulaymaan binu xarbi qaala xadaanaa xamaad ibnu zaydin can haabiti an anas bn malik radi allahu canhu qaal kana الnabiyu salى الlahu alيه wasalam wuxuu aha axsan الnaas kii dadka ugu wanaagsan bu ahaa rasuulka alayh الsalaam khalqan wa khuluqa axsan الnaas bu ahaa akhlaaqda iyo abuurkaba wa ashjac الnaasi dadka ninkii oo u geesisan bu ahaa rasuulka alayh الsalaam hadday noqoto dagaalka oo la galo fi lwuqa dagaalka marka la gelaayo iyo hadday noqoto iyo shujaacada xagga ereyga iyo kalaamka hadday noqoto iyo hadalka iyo shujaacada xagga gacanta iyo deeqsinimada inta shujaacada intaaso dhan way noqotaa naftiisa waa ka adkaa rasuulka sala allahu alay wasalam walaqad fazaca fazaca waxaa argagaxay ahlu lmadiina reer madiina gargaxay leelatan habeen fakharajuu way baxeen naxwa sawti dhawaaqa meeshuu ka yeeraay intay hubkooda isku noqdeen oo guryihii ku laabteen oo fardihii ay soo keenaysteen yay soo aadeen faاstaqbalahum nabiyu nabigaaba ka hor imaaday alayh الsalaam wlxaal qad istabraa alkhabra warkii iyo wixii yeeray uu soo xaqiiqsaday istabraa ay xaqaqa alkhabra khabarkii asagoo soo xaqiiqsaday oo wixii meeshaa ka jiray xaqiiqnimadeedii soo ogaaday ogaadayna inuu wax dagaala iyo wax cabsiya ah iyo cadowa magaalada soo gal inuusan jirin soo hubsaday ayuu ka hor yimid sal la alay slam saxaabado dhan minkaa socda mar horu asaga rasuulka alayh salaam dhaqaaqay wa calaa farasin faras buu saaraalay abi dalxata abu dalxa uu lahaayo curyin leeda faras abu dalxa uu lahaayo aan koore iyo waxba laga gaarin isagoo sidiisa iskaga qaawan yuu nabiga ku booray sala allahu alay wasalam wa farisan faris waa rasuulka alayh salaatu wasalaam wa fii cunuqihi luquntiisana asayfu sayf baa sudheed seeftana goormay sudnaan kartaa cindamaa yakuunu laha xamaa'il markay sida leedahay marka halkaa way meesha musanifku u dariishanayo alxamaa'il sidadii luquntaa seeftii layskama surmi karto haddaadan xarig iyo sidayna lahayn markaa sidadeediibu luqunta gashaday wahuwa yaquulu asagoo lan buu naga hor imaaday buu leeya saxabada ka hor imaaday lam turaacu lam turaacu ninilma argagixi ninilma argagixi waxaa ka dhexoo jira ma leh cabsi ma jirto noqda uma qaala wuxuu yihi wajadnaahu baxra faraskanna waxaan helay bad aw qaala inahu labaxnu waana badba ah, tan dambaa kasii mubaalaqsan bad weeyaan saasuu nabi sal l slam faras faras orod badan oo kadiiru jaryi ah socod badan bu ahaa soo marra xadiidka intaasoo jeer bimunaasabaati mutacadida intaasoo munaasaboo kala duwan ayaan kusoo qaadanay faraska in magac loo bixin kara ayaan kusoo qaadanay in maaragtay isagoo eh, curyiya honleeda oo waxba aan saarayn faraska la fuuli kara waan soo qaadanay tan waa kan iyo munaasabaad kale baabu maa jaa fi xilyati suyuufi seefaha in la qurqurxiyo oo waxyaala dahab iyo fido iyo waxbay meesha la qabsaday iyo ayay ka samayn jireen oo marmarin jireen xadaana axmed bn muxamedi qaala abarana cabd llahi bn mubaarakn qaala abarana awsaaci qaala samictu sulaymaan bn xabiib qaala samictu abaa umaamata wasmhu suday ibnu ajlaan albahili suday ibnu cajlaan albahili yaquul isagoo leh saxaabigaa jaliilka hore baa maqlay laqad fataxa alfutuuxa waxaa furfurtay oo furay furashooyinkii dhulkaad ogeeda la furtay ciraaq iyo ardu shaam ruum iyo faris waxaa gacanta ku dhigay oo dhulkoodii qabtay qowmun dad maa kaanad aynan ahayn xilyatu suyuufihim seefahooda waxaa lagu qurxiyey aldahabu waalfida sidii noo kale hadda taabiciintu u hadlayaa sidiinoo kale ragaa seefahooda dahab iyo fidlan midna aana ku xardhaneen ayaa furay inamaa kaanat xilyatuhum waxay ahayd alcalaabi ayay ahayd maqaar calaabidu waa waa maqaarka weliba duftere maqaar dufle oon la magdinin ayay saa ugu xidheen oo siay gacanta ugu qabato seefta ayay saa ugu dhajin jireen ugu xidhi jireen walanuka iyo rasaas rasaasta muxuaha mudaabkaee dhalaasha markii dabka la saaro ayay ku dhajisteen walxadiida bir ayay dabada ku lahayd idinkana dahab iyo fidla maanta ku dhajisateen nacam aha markii uu shaacirka ka hadlayay muxuu yihi bihina fururu min qaraaci اkataa'ibi markuu lahaa yaa garan kara beydkaas yaa sheegi kara soo dhamaystira bihina fururu min qaraaci اlkataa'ibi mm. ayib yani wuxuu ka hadlayey غayr ana suyufuhum bihina fururu min qaraaci اkataa'ibi in kalaan soo seeftooda inay jabneed oo nabaradii ay ku dhufteen cadowga ayagoo iska jajaban oo dhaawacba qabta saasoo kale oo iskaga dagaalami jireen ayuu ka hadlaya <clears throat> baabun wuxuu ku saabsan yahay man callaqa sayfa qofkii seeftiisa sudha bishajari geed fi safar isagoo safar lagu jira cinda alqaa'ila marka la qayluushanayo wixii oo qayluusho meel iska socdo oo saaxanayso inaad seeftaada iska suran karta geed dabcan haddii markaa cabsi aysan jirin ama difaac aad haysato wax ku ilaali aad haysato waa dhibaato male laakiin haddii khatar ay jirto cadow kugu daba jiray iyo meel khatara aad marayso seeftaada ina hoosta gashataa fiican ah, laakiin nabiga calayh isalaatu wasalaam allahu yacsimuku min annaas ilahay baa dadka ka ilaaliyey sidaa darteed seeftiisa muxuu sudhay geedku sudhay xadaana abulyaman xakam bnu naafici qaal akhbarana shacayb bin abi xamsata can zuhri qaal xadaanii sinaan bin abi sinaan aduali wa abu salamata bin cabdiraxmaan azuhri ana jaabir bna cabdilaahi radi allahu canhuma ahbara anahu azaa wuxuu duulay maca rasuuli lah jaabir nabiga maciisa qibala najdin xagga iyo najdi tihaama iyo najdi baa loo qaybin jiray jaziirat lcarab dhulkaas najdi ayuu nabiga alayh salaam raacay oo duulaan la galay falama qafala rasuul llah markuu nabiga alayh salaam soo gadoomay muhimaddii dagaalkiiy qaswadii laga soo noqday qafala maco waa la soo noqday jaabir faadrakathm waxaa soo haleeshay alqaa'ilatu xilligii qayluulada dahiirada fii waadin tog markay marayaan kaiir cidaah tag geeda badan oo qurac badan ama abaq badan markay marayaan baa xilligii qayluulada ee lixda saac ee lisaaxan jiray ayaa ku soo hagaagtay waxay dhaheen xilligii harsigana waa la joogaa qayluulada geedana haddaan haysanaa oo tag baan maraynaa aan tegno fanazla rasuulu lahi sal slam waa degay watafaraqa annaasu dadkeen way kala tageen oo mid walbaba geed bu aada nabigu waa laga fogaaray yastaqiluuna ayagoo harsanaya bishajari geedihii fanazla rasuulu lah sal slam taxta shajaratin geed hoosteed buu nabigu degay wacallaqa biha sayfa sayftiisiibuu sudhay nabiga alayh isalaatu wasalaam wa nimna waan saaxanay noomatan hurdo saaxanay dad musaafira oo socotaa oo masaafo dheer ka imaaday oo dagaal iyo harjad ku jiray oo xilli qayluulaa jooga hurdadu dhacay waad garan kartaa nimna waan saaxanay noomatan camiiqa bay ka dhiganta hurdo xoogla culus ayaan saaxanay fa idaa rasuululah nabiga alayh salaam waxaan ka war hellay un yadcuuna noo yeeraya nabigo noo dhawaaqi oo bakaarayanale waidaa cinda waddaan kusoo didnayna agtiisa acraabiyu nin reer baadiya fadhiyaba faqaala nabiga wuxuu yidhi ina haadaa ninkan ismiskiiminaya hadda fadhiya ikhtaraba calaya wuxuu iila baxay sayfii seeftaydi waana naamana orda nabigu ku daba jiray seeftii nabiga alay slam uga soo baxay markaasuu galka kala baxay fastayqadtu waa toosay wahuwa fii yadihi seeftii oo gacantiisa ku jirta saltan xaalay afkeeda uu banaanka yahay saltan iyadoo af banaan ayagoo seeftii galkii laga bixiya olalaysa ayuu nabiga kor istaagay faqaala wuxuu yidhi ninkii man ymnacuka minii muxamedow aa ka reebay faqultu waxaan ii allah ilahay baa ikareebi alaa saddex jeer allah di yii wadnahay ku dhufatay sababtii dhulku kaga dhacday sababtii dhulkii bay kaga dhacday nabiga ka qaatay alayh salaatu wasalaam gacanta nabiga kusoo wareegtay adigaa ika reebay ayuu nabiga alayh salaam yidhi markaasuu wuxuu yihi kun khayra aakidin mid seefkaada midka ugu khayr badan noqo soo maart nafsiga dirba degdegiisa fiiri ninka hadda nabig alay slam seefti la kor taagnaa seefti gacanta ku wareegtay inuu diluu rabay nabigaa gacanta ku dhigay waa calacalay isla markiiba isagoo allah iyo ma jirto waa gaal ma dhahay walam yucaaqibhu nabiga ma ciqaabin wajalasa wakaa iska fadhiya nabiga muna ciqaabin alayh salaatu wasalaam meeshaasu iska fadhiyey rasuulka alayh salaam markuu yii la hadlo yii qofkaada qofka u khayr badan noqonaya wuxuu yidhi fatuslim ma islaamaysa islaamka ma soo geli markaasu wuxuu yihi may ma islaamaye waxaan ballan kuu qaadi inaanan qof kugu soo socda oo cadaawad ku haya aanan garab siinin oon dagaal ka qayb gelin ballantaasa ku qaadi markuu noqdayoo qoladiis ku noqdo la iska sii daayey ayuu u tagayoo markaasu wuxuu yihi ji'tukum min khayri min cindi khayr innaas ji'tukum min cindi khayr innaas dadka kii ugu khayr badnaa agtiisaan ka imaaday bu yidhi ninkii soo art nabiga u galay illa hadii la dilo kurka laga jaro maxay faa'ideen isaga umaa dhiman lahaa hadda laakiin risaal u qaaday nabiga alayه الslam maxaasintiisi wanaaggiisi buu gudbiyey sabab waxuu unoqota isaga inu islam dadkana islaamaan marka nabiga alayه الsalaatu wasalaam raxmad baa lala soo diray kana raxmata muhdaat wama arsalnaaka ila raxmata lilcaalamiin rasuulka alayه الsalaatu wasalaam naxariis buu ahaa hadafkiisuna dagaalka ma ahayn in wax la dilo wax la jajabiye dacwada wasiiladeeda unbay ahayd dadka islaamaan oo dacwada la qaato oo diinta la qaato unbay ahayd ujeeddada laga leeyahay markii ay maaro loo waayo dadku inay islaamka si qanaca ku qaataan oo islaamka ay dhibaato usoo kusoo qaadaan markaasuu dagaalku imaanayaa oo ama la difaaci islaamkii ama ayaga la hujuumi oo la iska fogeyn cid <clears throat> dacwada ka horaysa qaala musanifu raximah llah baabu labsi اbayda koofiyad bireed xidhashadeeda baydada waa koofiyadda madaxa la gashada bayda la yihahda oo madaxa la gashado alaatu silax qalabka dagaalku kamid yahay hubka madaxa la gashado waana ixtiyaad iyo taxadar in la qaato tawakulka iyo ilaahay la tala saartay caqiidada ee qalbigaana waa lagaa rabaa inaan asbaabtii la imaatado banaankaas dhiginna waa lagaa rabaa xadaana cabdالlah بn mslmة الqacnabi qala xadaana cabdالcaزيز بn abi xaazim can abihi can sahl radي الlahu canhu anahu suئila waxaa la weydiiyey can jurxi الnabiy nabiga dhaawiciisa yowma uxudi maalintii uxud la dhaawacay faqaala wuxuu yihi jurixa wajhu الnabiy nabiga wejigiisa sharafta badnaa waa la dhaawacay alayhi الsalaaةu wasalaam wakusirat rabaaciyatu dhooshiisana waa la jebiyey hushibat ilbaydatu koofiyadii uu qabay baa lagu jebiyey calaa ra'si madaxiisa fakaanat faatimatu radia allahu canha waxay ahayd tafsilu dama tii dhiigga dhaqda dhiigga nabiga ka dhaqaysay wa caliyun calina yumsiku biyuhu haya usa dardaraayay falamaa ra'ad markay aragtay ana dama dhiigu laa yartadu ama laa yaziidu inuuna ziyaadinayn ilaa kara badnaan mooyeene wax kale una ziyaadinaynin wax badnaan ahayn inu celinaynin markay aragtay oo kasii daraayo akhara waxay qaadatay xasiiran darin ama jaambi faaxaraqatu markaasay gubtay xataa saara ramaadan ilaa damasuu ka noqday uma alsaqatu markaasay ku dajisay dhawacii nabiga calayh salaam fastamsaka damu dhiigi baa istaagay ashaahid waxaa weeyaan nabiga alayه الsalaam hushimat اbayd maashii koofiyadda lagu jabiyey rasulka alayه الsalaatu wasalaam waa khayr اkhalqi waxa sidaa loo gelayo ee u taagan diinta difaaceeda salى الlahu alيyh waalih wasalam ee u sabraaya culayska iyo dhibaatadaas faraha badan marka waxay noo tahay qudwa xasana iyo dayasho wanaagsan iyo sabirkii nabiga alayه الsalaam iyo xilmigiisii inaan kaga dayano salى الlahu alيh waalih wasalam baabu man lam yara kasra الsilaaxi qofkaan arkin kasri sala in la jajabiyo cinda lmowti geerida agteeda jaahiliyadiiba waxay samayn jireen ninka madaxda markuu dhimanayo hubkiisa iyo dhan waa la jabin jiray ee lama dambeyn marka qofka hadduu dhimanayo hubkayga hala jajabiyo inuuna dhihin iskana jajabinin haddii dhaxal uu jirana laga dhaxlo haddii kale lagu qafiyo sadaqa uu ka dhigto waxaa la soo arooriyaa in jacfar ibn ah, jacfar bin abi aalib qaswat lmuta markuu arkay inuu dhaawacmayo una ka kacaynin seefihiis wixiis inuu jajabiyey si una cadowga u ballaqaysan u qaawanin qaradkaas oo kale haddaan qabto allahu aclam laakiin arrintaa iyadaa inayna dhicin xilligii nabiga alayh salaam geeridiisana una dardaarmin jaahiliyadii iyo fikirkoodiina la halkaasi ku baaba'ay ayuu musanafku baabaysanaya <clears throat> qaala xadaana camr camr ibn cabaasin qaala xadaana cabdالraحmaan can sufyaan can abi isxaaqi can abi camr ibn xaariثin radia allahu canhu qaala maa taraka nabiyu nabiga kama tegin alayh الsalaatu wasalaam ilaa silaaxahu hubkiisii mooyeene seefihiisii iyo hubkiisii unbu ka teg ka dhintay iyo wabaqlatan baqal baydaa cad iyo wa arda dul bikhaybare uu ku lahaa jacalahaa sadaqatan sadaqada buu ka dhigay rasuulka alay salaam dacaamka reerkiisa waxaan ka ahayn masruufkiisa inta kale sadaqa u ahaa marka waxaa weeya nabiga hubkiisa imuuna jajabinina wuu ka tegey waa ka dhintay saxaabadiisaa qaatay oo muhimadda lahaa danihiisi baa lagu oofiye lagu fuliyey cali radia allahu canhu iyo qaatay baaban wuxuu ku saabsan yahay tafaruqi nnaasi dadku inay ka kala tegaya tafaruquna kala tegooda cala alimaami ninkii madaxdooda ay ka kala tagaan cinda alqaa'ila marka la qayluushanayo walistidlaali la harsanaayo bishajari geedo haddii xoogo in la harsado la rabo ninka mas-uulka madaxda in xoog fasad la siiyo oo geeb qabow intii loo garto la dhawargeesana oga tagna isaga imaamka looga kala tago haddii markaasi cabsi ay jirtana in la difaaco waa laga maarmaan in la ilduufo oo ninkii la baylihiyo oo banaanka laga maro ilan istidaafka iyo muxuu ahaa beegashada isaga u badanya ninka madaxda u badanya ciidankaas sidiisaba ninkaasaa laga toogtaa marka inaan la baylihinin oo la ilaaliyo oo lagu warhayo waa arrin laga maarmaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam qisadiisanse wallahu yaxsibuku min annaas baa ilaalinaysa ilahay baa ballan qaad inu dhowro xadaana abu yaman alxakam bnu naafici qaal akhbarana shucayb bn xamsata can zuhriyi qaal xadaanii sinaan bin abi sinaan wa abu salamata zuhri ana jaabiran akhbarah qaal xadaana musa bn ismaaciil atabudaki waa sanad cusub wey qaal xadaana ibrahim bnu sacd azuhriyi qaal akhbarana ibn shihab azuhri can sinaan bin abi sinaan adduwali ana jaabir bn cabd lahi radi alahu canhuma ahbarahu anahu azaa maca nabiy sal l sl nabig maciisuu duulay faadrakathm lqaa'ila ayagoo socda deen waxaa soo gaadhay xilligii qayluulada fii waadin ayagoo maraya tarkaticidaahi laama badan geedka quraxda badan ee quraxyaabaqa iyo yaa la yidhahdaa fatafaraqa annaas dadkii baa kala fogaaday fi lcidaahi geedihii quraxdahaa yastadiluuna inay harsadaan bishajari geedihii fanazla nabiyu nabigu calayh salaam wuxuu degay taxta shajaratin geed hoosteed facallaqa biha sayfa seeftiisiibuu geedka sudhay uma naama waa saxday nabiga calayh salaam fastayqna waa toosa wa cindahu rajulun agtiisa nin uu taagan yahay wahuwa laa yashcuru bihi mana ogeyn rasuulka calayh salaam goortuu ninkan imaaday faqaala nabiyu sal l slam baa wuxuu yidhi isadii waay ku dhamaatay in ninkii seefta ka dhacday nabiga uu la wareegay nabigana alayh salaau wasalaam saxaabada u yeehay wuxuu yidhi ina haada ninkan ikhtarada sayfi seeftiidu ila baxay ulmigiisa ir nabiga ala slam uu soo weeraray seeftiisuna kusoo weeraray sal la alيه wasalam faqaala markaasuu igu yihi faman ymnacuka yaa ka reebay qultu waxaan allah shajaacada nabiga iyo quwata tawakulihi alayh salaau wasalaam iyo siduu nabiga tawakulkiisa talashaalashiisa ay xoog uleheyd ir iyo qalbigiisa iyo niyadiisa rasuulka alah slam culeyska iimaanka ee ku jiray ir qultu allah ilahay baa iga kala reebi kara wax kastaba ilahay baa ka xoog badan subxaana fashaama sayfa seeftii buu galki geliyey allah markuu nabig yiri alayh salaam seeftii uu banaankai soo bixiy u galki geliyey shaama waxaa kaloo lalahaa salla waxay kamid tahay alfaada abdaad min alabdaad alfaada la yihahdo lafdi macno keenaya macnahaasi macnaha ka soo horjeedana keeni isku hal lafdi ah yaa jira alfaada noocaasaa jirta tan waxaa marka shaamada kamida ah. fashaama sayfa seeftii buu galki geliyey faha bararuge huwa isagu da waa kan jaalisun hadda fadhiya uma lam yucaaqibu nabiga ma ciqaabin sala allahu alay wasalam farab ka qaaday muhiimad kale iyo dan kale oo weyn maslaxo kale lagu gaaray ninka asaga ahaa waa nin caqli leh inuu garwaaqsado oo fahmo ninkii aad seefta ola baxda iska kaa sii daayey sharaf iyo qiimo ninkaa waa ku idishahay wanaag wey wuxuu wato inuu markaa colaawada iyo xasaasiyadda qalbiga kaga jirta ka zuusho bale wanaaggiisii uu dadka gaarsiiyo mubaliq buuba noqday oo dadka gaarsiinaya intuu cadow ahaa nabiga ku raad jooga calayhi salaatu wasalaam difaac buu galay taxqiiqan biqowlihi tacaala baa ku caddaatay marka faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiim qofka cadowga kuwa haddaad ixsaaniya samafal aad u samayso wuxuuba noqonayaa weli ku difaacayo oon agtiisa aan lagu soo sheegi karin xumaanba difaacaduu gelaya marka adoo heli kara sidaas inaad aargoosato mar walba ma fiicna baabu maa qiila fi rimaaxi wixii laga sheekeeyey warmaha aalaat lxarbi baa laga sheekeyna qalabka dagaalka wayudkaru cali bnu cumara can nabiy baa laga warramay cabdullahi bn cumar xadiid uu nabiga ka sheegay calayhi salaatu wasalaam akrajahu axmed uu soo saaray min ariiq abi muniib naam qaala jucila waxaa la yeelay bu risqi aniga risqiga taxta dilli rumxi warankayga hooskiisa hoosteeda yaa risqigayga la yeelay bu nabig alay isalatu wasalaam leanna waranka waxay samayn jireen calanka yaa waxaa lagu suri jiray waran waran base lagu suri jiray calankaana ninka ciidanka hogaaminaya ayaa wata marka calankaasi hogaamiyaha hogaaminaya ee calankaa muujinaya hogaanka asaga u dadka hogaaminaya haniimadii la helay halkaasuu markaa isaga wax ku leeyahy taxta dili rumxi wa jucila dilla dulligii iyo wasakaarugu ihaano waxaa la yeelay calaa man khalafa amri qofka amarka ee khilaafa ihaano waxay ku dhacday ninka amarka nebi maxamed khilaafa calayhi salaatu wasalaam diinta nebi maxamed ku qanacsaneen oo ka leexda shareecada horumarinteeda iyo difaaceeda iyo dagaalkeeda ka taga qofkaasa dulli ku dhac wey xadaana cabdullahi bnu yuusuf atanisi akhbarana malik bnu anasin can abi nadar mawla cumar bni cubaydillaah an naafic mawla abi qataada alansaari can abi qataada radi allahu canhu annahu kaana maca rasuuli illah rasuulka maciisa calayh salaam buu la socday xataa ida kaana bibacdi dariiqi maka jidka maka marka la maraya meel kamida takhallafa maca asxaabin lahu waa qaswat xudaybiya wey markii madiine laga imaada maka iyo madiinada xoola waddadii markii la marayo abu qataadiya rag kale waxaa la yidhi idinka waddada xeebta mara saaxiibka mara waa kaa soo marra in badan xadiidkan takhallafa maca asxaabin lahu buu la haray abu qataada muxrimiina xarmanoo cumro iska niyooday wahuwa isaguna ayru muxrimin maxramnana nuskadayda waay ku qoran waaa ku qoran wahuwa murim wahuwa muxrim mana ahe wahuwa abu qataada ayru muxrimin in badan ba soo maray muxrim maaha isaga laakiin saxaabadiisi kale cumray niyoodeen isaga weli waa xalaal waa ugaaran karaa ugaar waa dilan karaa faraa wuxuu arkay ximaaran waxshiya daweer farow yaacaaya ayuu arkay fastawaa calaa farasi faraskiisii buu ku ekaaday ku booday fasa'ala asxaabahu asxaabtiisibu wuxuu weydiistay an yunaawiluuh inay u raacaan sawdaw shaabuugiisa iyo ushiisa warusha isiya buu yidhi fa abo waa ka diideenoo kugu kaalmayn maynay dhaheen annaga muxrimiin baa nahay inaan kuu kaalmaynana ma banaana laa taqtuluu sayda wa xurum baan soo gelaynaa nacam laa taqtuluu sayd wa xurum faaba waa iga diideen fasa'alahum wuxuu weydiistay rumxa haya waranka isii buu yidhi haddii kale fa abo waa ka diideen fa akhadahu warankiisii ushiisii buu soo qaatay uma shadda cala alximaari dameer faragiibuu fiijiye ku caydhiyey faraskiisii faqatalahu mid buu soo dilay faakala minhu waxbuu ka cunay faakala minhu bacdu asxaabi nabiy saxaabada nabiga qaar ka mid a yaa hilibkii wax ka cunay wa abaa bacdun qaarra waa diideen waxaynu annaga cumra ku jiraa ma ugaaranayno falama adrakuu rasuula allah markay nabiga soo gaareen calayh salaam sa'aluhu waxay weydiiyeen can dalika masaladan waxay dhaheen nabig alla dhacay ninkan isaga muxrim muun ahayn wuu soo ugaarhay lakin hilibkii baan wax ka cunay qaala wuxuu yidhi inamaa hiya tucmatun waa cunto adcamakumuu uu ina quudiyey allahu ilahay ilahay baa ina quudiyey idinkoo sabab ulahayn oo waxba aanan aan samaynin amarkii ilahay ilaashanaya cunto iska socota inuu ilahay ina siiyey nasiib ilahay ina siiye wey waa idin banaan tahay in adiga ugaadho ama aad ugaadha ka qayb qaadato ama ugu kaalmayso ama amar aad siiso ama daraadda daraaddaa loo soo ugaadho taasaa la diidan yahay وعن زayd بن أسلم عن cطاء بن يسار عن أbي qتاadة في الحimaar الوحشhiyi maسladii ku saabsanay wuxuu yidhi miثlu xadiiثi abi نضر qaala hal macakum min lamihi shay wax maka wadaan buu nabigu yihi alayh salaam rij lugtiisiibay wadeen lugtiisina waxbuu ka cunay alayh salaatu wasalaam shaahidka waxaa weeyaan rumxahu waranka warankaa siyadu lahaa wey qalabkay ku dagaalami jireen isticmaal jire warmaha kamid aha baabu maa qiila fi dirci nabiy nabiga dirciisa alayh salaam dirac bereedkii u xidhan jiray mararka qaar labuu iska dul xidhan jiray rasuulka alayh salaatu wasalaam tashriic iyo jideen iyo ummadda u caddaynaya inay arrintaa bannaan tahay wakhuduu xidrakumna waa lagu camalfalaya digtooridiina qaata wey maa qiila fi dirci nabiy wlqamiisi iyo qamiis ila xidda qamiiska nabiga fi lxarbi dagaalka uu ku xidhay wa qaala nabiyu sala اlahu alay wasalam ba wuxuu yihi ama khaalid khaalid faqad ixtabasa adraacahu fi sabiil illah iska dhaan wax kale qalabkiisii dagaalkee dirac biraydkiisii ayuuba waqaf ka dhigay oo bixiyey ninkaan cumar ou leedahay zakadii buu diiday ah, manaca ibnu jamiil wa khaalid ibnu waliid wa cabaas camu rasuulilahi riboodkaasuu keenay cumar markii zekada soo aroor layidhi saddex nin buu soo ashikeeyey o nimankaa zekada waa diiday markaasuu nabigu mid walba tacliiqiyey wuxuu yihi waxaa labadoo kale eeg male ibnu jamiilka waa ninka dambiilaha ma yanqamu ibnu jamiil ila an kana faqiiran faaqnaahu llah ninka kibirsan ee nicmadii ilahay uu siiyey asagoo shalay faqiir ahaa haniimadii xoolihii la siiyey ee muslimiinta ay siiyeen ee gacanta loo geliyey ninka ku kibrey ee garanla xaquuqdii lagugu lahaa bixi garanla ee isla markiiba garan waayey nicmadii shalay uunan haysanin maanta ilays ninkaa wey khaalid soo ma aha ninkaa asagaa fainakum tadlimuuna khaalidan buu nabi waa ulminaysaabaad ka gardaran jirta iska dhaaf alaabadiisi kale xoolihiisi kale xataa diracyihiisi birta dagaalka waqaf buu ka dhigay fi sabiil laa yubaacu walaa yurhab walaa yura lama gadan karo lama dhaxli karo qof lama siinan karo dagaalku taagayin ma ninkaasaa xoolo reebanay shaahidku waxaa weeyaan adraaca diracyaha iyo qalabkaas iyo inay saxaabadu xidhan jireen lahaan jireen qaala xadaana moxamed muhana alcaraz abu musa zaman qaala xadaana cabdilwahaab athaqafi ibn cabdilmajid qaala xadaana khalid huwa bn hiraan alxada can cikrimata mawla bni cabaas can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu yah wahuwa fii qubatin qaswatu beder wey markii dagaalka beder laisku saftay meel yaroo teendho oo nabiga daasho oo cariishoo loo sameeyey calayh salaam buu ku jiray abubakarna waa ag fadhiyey wuxuu yihi nabiga calayh salaam cadowgii musaa u fiiriye waa kun kun nin oo qalabkii dagaalka u dhamaystiran yahay oo fardo wata oo awr wata oo gaariidki iyo raqaali waxoon wata ayaa soo baxay o reer qurayshada kufaartiya saxaabadiinisa saddex boqol iyo dhowr iyo toban wey saxaabadu wata nabiga alayh salaam saddex jeer afar jeer buu kusoo labalaamaya saddex jeer iyo ziyaada marka nabiga teendadii buu galay qubadii markaasu wuxuu yidhi allahuma inii anshuduka anshuduka ilaahayow waxaan kugu dhaarinaya waxaan kugu su-aalanaya bay ka dhigantay asaluk waxaan kuu weydiisanaya oon kaa baryaya cahdaka tanfiida cahdik cahdigaadii iyo yaboohaadii iyo ballantaad ii qaaday ilaah wii oofi caadigii ilaahay cahdi iyo wacdi labadaasuu galay sameeyey cahdigaadii iyo ballantaadii gashay ilah i ee tiri walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina mursaliin inahum lahum lmansuruun waina jundana lahum lhaalibuun ahdi waa kaas ahdigaas ilah i inay addoommahada mursaliinta ay guulaysanayaan oo ay maarata gaalada ka adkaanayaan oo jundigaada uu marata marba haalib noqonayo jundigaadi baan nahay ilahayna ahdigaasaan kaa maanta inaad noo xaqiijiso oodan naga dibdhigin maantaan u baahannahay wawadak wacdigaabaan ilaah kugu weydiisanaya bohi ballantaadii qaaday oo si gaaraad igu ballan qaaday aniga waid yacidukum ullaahu ixda daa'ifatayni anaha lakum labada kooxood mid kamida ayuu ilahay noo ballan qaaday subxaana wa tacaala wuxuu ilahay idin ballan qaaday labada daa'ifo mid kamida abu sufyaan ciidankiisii qaniimada wat xoolaha watay ee shaam ka yimid ee nabigu u soo baxay iyo kufaaru quraysho maka ka yimid ayaga laftirkooda intaasoo gaadiida watay xoolo watay geel labada mid baad ku guulaysan doontaa baa nabig alayh salaatu wasalaam abu sufyaan fakey waxaa dalka soo galay nimankii kunka ahaa ee reer qurashe abujahl ugu horreeyey abujahl hogaaminay marka alyaqdi allahu amra kaana mafcuula dan ilahay u lahaa buu inuu xaqiijiyo nasri iyo guul yowma alfurqaan baa loo bixiyey maalintii kala baxa in marka abu sufyaan oo alaab laga qaato iyo in gaaladii waaweynado ku maanta meesha toddobaatan la dhigo toddobaatana lasoo qafaasho waxay watay oo dhanna lasoo lasoo qaato o la qaniimaysto kuwii lasoo qafaashayna la yidhahdo isfurta la yidhahdo ilaa maka looga soo looga soo ordo dhaqaale bixintoodii guul weyn oo aad iyo aad u weyn bay ahayd gaaladuna ay ku quus qaataan oo dib dambe ay arrintaa iyada ayna u iloobin marka ilaahayo waxaan ku weydiisanayaa cahdigaadii aad ballan qaadeen jamiica almursaliina walambiya aad u ballan qaadday iyo wacdigaadii yaboohaad iyo ballantii gaarkeeda ii gashay labadii baan kaa rabaa maanta inaad ii fuliso allahuma allow inshita haddaad rabto lam tucbad lagu caabudi maayo bacdalyo maanta kadib maanta kadib lagu caabudi maayo dee adduunkana waxaad u abuurtay in lagu caabudo oo la camiro oo adiga maaratay dadku caabudayo ay jiraan oo khaliifo ah ayaad u abuurtay oo u talagashay haddiise intan la baabi'iyo maanta rasuulkooda ku jiro wax dambe lagu caabudi ma jirto arrintaasaa dhacaysa haddii mana baabi'iyo maanta annagan ciidan intii ka dhexaysay wa rasuulka iyo khulafadiisii iyo saxaabada ugu qiimaneed inta dambena dee awoodba ma silaa waa la mari fa akada abubakar hadallada abarku ku hadlay nabiga alay salam hadalla aad iyo aad u qiimo badan wey rabbi subaanau wataaa nabigu toos u weydiistay faakada abubakr baa wuxuu qabtay biyadihi gacanta nabiga alah salam saa u qabtay faqaala wuxuu yihi xasbuka kugu filan ya rasuula rasuul allow faqad axlaxaxta waad ku celcelisay calaa rabbika rabbiga rabbiga intaad weydiisatay baad weliba ilaaxisay oo ku celcelisay waa kaa aqbalaya huwa fi dirci nabiga dircii siduu ku jiraa alayh salaam u xidhan yahay intaas uu keenay musanifka huwa fi dirci dirac bireed bu ku jiraa duca keliya waad ducaysani waana diyaargarow waana diyaargarowaysaa diraciisii nabiga qaba alayh salaam iyo khamiiskiisa ka dul xidirdirici marka wuxuu yii waa kugu filan tahay ilaahay waa ka aqbalaya ducadaan waa aqbali marka abubakr radi allahu canhu wuxuu fahmay in guud nasriga la helayo nabiga alay slam hadaladiisa maanta uu ka hadlaayo inaan la hoojinaynin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka aqbali doono tan uu markaa xaqiijiyey ayb quwatu iimaani abibakr wa yaqiinihi abubakr iimaankiisa iyo yaqiintiisa xoogga leh baa laga fahmaya nabiguba qabanaya oo leeyahay khalaas waad gaadhay waad gaadhay la aqbaltan tan mid maaratay meel cidlaa dhacday ma aha waa la aqbalay jooji hasoo allow fakharaja waa soo baxay nabigu wayaqul isagoo leh istashhid istishaasanaya sayuslamu ljamcu wayuwalluuna dubur aayadda way horreysay maka kusoo degtay caaisha radi allahu canha waxay dhihi jirtay intaa markaan kala qaada nabigu hore aayadan la akrinayaan yaan ku caqliya bay dhihi jirtay sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur jamaca iyo gaaladay soo gaashaan buursatay waa la jebin doonaa dhabarkeenay jeedin doonaan bal isaacatu saacadda qiyaamiya cadaabkeedaa mawciduhum mawcidkoodaa halkaasaa weliba yaa lagu kala bixi wasaacatu saacadda adhaa ka dara waa marurka kale ka dhib badan wax walbaba adduunkana waa lagu cadaabaya akrana waa lagu cadaabaya halkaasu marka jamacii marka uu hortaagnaabuu aayada ku dul akriyey waa la jebin doonaa buu yidhi sidii bay noqotay waa la jebiyey wa qaala wuhayba wuxuu yidhi xadaanaa khaalid yowma beder maalintii beder bay ahayd xadaanaa moxamed bnu kahiir akhbarana sufyaan ibnu cuyeyne weeyaane can acma sulaymaan ibni mihraab can ibraahim ibni yaziid can aswad khaaluhu abtigii wey can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi twufiya rasuulu llah nabiga calayh salaam baa la oofsaday wa dircuu dirciisuna marhuunatun cudhaadh loo haysto iyo rahan cinda yahuudiyi nin yahuudi agtiisa bialaaiina saacan soddon suus oo misha ciidan qabeendiyo nabiga ka daysaday ayuu u haystaa dirc buu marka nabiga lahaan jiray intaas u keenay musanifka wa qaala yacla wuxuu yidhi xadaana acmash dircun buu ahaa dircaasoo min xadiidin bir ah dircun min xadiid wa qaala mucalla wuxuu yidhi xadaana cabdulwaaxidin can acmash wa qaala dir rahanahu dircan dirc buu rahmay nabigu min xadiidin bir laga sameeyey xadaana muusa bnu ismaaciil atamudaki qaala xadaana wahayb bnu khaalidin qaala xadaana ibnu daawuus cabdullahi can abihi daawuus ibnu kaysaan can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allah alيh wasalama qaal mahalu lbakhiili wاlmutasadiq qofka bakhaylka ah iyo qofka mutasadiq ahe sakiga ee waxbaxsada yaa tilmaan laga bixiyey iyo suuro dhaweyn la fahmi karo waxbixinta iyo bakaylnimadu qalbiga horta yay ka soo ankunataayoo qalbigaasa idaa salaxa salaxa aljasadu kulu waidaa idaa fasada fasada aljasadu kulu hadduu qalbigu hagaago oo sakaha iyo karamka iyo deeqda iyo waxbixinta iyo wacdiga ilaahay oo la aaminsan yahay arrimahaas oo dhan qalbiga hadduu fadhiyo xubnihii inay dhaqdhaqaaqaan oo shaqadii ay furiyaan way sahlanta haddiise qabriga bakaylnimo ay degto gacantii marka tallaabo ma qaadi karto wax tallaabada qaadi karto iyo waxay bixin karto ma laha qalbigii baa cugays dhagax weyn ku fadhiya marka tilmaam buu ka bixiya nabiga alayh salaam wuxuu yihi qofka bakiilka iyo ka sadaqaysta mathalu rajulayn laba nin bay lamid yihiin calayhimaa qabaa dushooda ay ahaatay jubbataan laba kooti oo min xadiidin bir ah laba koon oo bir ka samaysan laba nin oo qaba qad idarat aydiyahumaa gacmahoodii waxay u dumatay ilaa taraaqiihimaa kalxamahooda oo waxaa weeyaan baasha iyada baa ku dhegan markaasay deena kalxamihi kaga degan tahay hadday rabaan inay iska fudiya iska fududiyaan ama iska waasiciyaan gacanta bay la gelayaan gacmahoodii halkaasi ku jirtaa fakulamaa hama almutasadiq marka hore sidaasay aheedoo labadoodaba kootiga adyare gaaban ee ku dhegana luqumaha kaga dhegan gacmahana ku dhegan halkaasay marka hore qabeen fakulamaa hama mar allah markuu hamiyo almutasadiqu qofka wax sadaqaysta bisadaqatii sadaqadiisa markay kusoo dhacdaba itasacad calayhi jubbadii iyo kootigiibaa waasac ku noqonoo waa weynaanaya ilaa su u weynaanayo u weynaanayo lugahay soo gaari xataa tucfi aarahu raadkiisii ayay qarin ah, kootigii yaraanka ku dheganaa y intuu waasac noqdu ilaa lugihii qarinaya marka waxaa loo jeedaa ninka isagaa qalbigiisi inshiraax inshiraaxu sadri xabadkiiba waasac noqonaya wacdiga ilaahay iyo aboohiis iyo aakhire iyo waxa ilahay ogtiisaa ah buu xasuusanaya khulfiga iyo ilahay muxuu ahaa fa yukhlifuhu buu xasuusanaya inuu ilahay bedel khayr qaba siin doona ixsaanka iyo samafalka waxaa laga helo u fahmaya sharafta iyo karaamada qofka waxaasoo dhan ba marka dee intay waasiciso ayaa qalbigiisii wixii xoolo jeceelaha ku jiray ayaa ka bixi waxaasoo dhan baa qalbigiisa kuwaasa noqon gacantii markaaba waa taagaya wa kulamaa hama albakiilu ka bakaylka mar allaala markuu hamiyo bisadaqati waxbixin inqabadat waxay ku dhagaysaan kullu xalqatin xalqad kasta baalku wuxuu ahaa kood iyo dirac bir ah buu ahaa marka wuxuu ahaa xalaqaad iyo garaangar garaangaro saas ku warwareejisan bu ahaa garaangar kastaba waxay ku dhegi meesheed ilaa saaxibata ti kale garaangar kastaba midii kale afka loo saaray yay kusii dhegaysaa duldalaalkii waaba sii qarsoomi wataqallasad calayhi markaasay deenna isku sii dhawaanaysaa indamad yadaah labadiisa gacmoodna waxay u dumi ilaa taraaqihi gacmihiis taqallasada waxa wey indamad way isku dhawaanaysaa gacmihiisina markaasay deen halkaa dhuuntaa gelaya gacanta wax laga bixin lahaa iyo qalbigii baaba isgaari isku dhagaaya qalbigii baa lagu fadhiyaa gacmii marka halkaasaa laga xukumaa ay ku dhegan yihin wey wandamad yadaahu gacmihiisa waxay u dumaayaan ilaa taraaqihi kalxamihiisa qalxamahana waxaa ku hoos qalbigii iyo wadnihii fasanica anabiya sala allah aleh wasalam nabiguu maqlay saxaabiga oo yaquulu nabigoo leh fayajtahidu wuxuu ku dadaali inuu wax bixiyo aw yuwasicuha inuu waasiciyo baalkiiyo ku dhega buu dhihi iscaraabin oo le war ma dadka ku darmantid hebel wax bixsay ummadda maxaa kaa duway waxbuu iscaraabinayaa falaa tattasicuu ma waasic noqon karto si kasta uu isku caraabiyaba wixii waa kusii dhagaya qalbigiisiba waxaa ku dhagaaya dankan iyo cariiri markaasay adkaanaysaa inuu waxbixiyo baabuljubati fi safari waalxarb wuxuu ku saabsan yahay jubbo iyo kooti in la xidho safar haddii lagu jiro iyo haddii dagaal iyo xarbe lagu jiro labadaba qala xadaana musa bnu ismaaciili qaala xadaana abdwaid abdwaid bn abdwaid ibnu ziyad abdwaxid ibnu ziyad oo malanaya qala xadaana axmed sulayman an abdxa muslim bn subayxin an masruq ibn ajdain qaala xadaana mugiira bn shucba qaala indalaqa rasuul lahi sal slam baa tagay lixaajati nabigaa xaaje gudasho u baxay banaanka iyo xaaje gudasho safar baa laahaa mugiirahanaa la socday iyo saxaabadi mugiiru yii bal soo har adiga waddadii bay ka leexdeen uma aqbala nabiga waa soo qaabilay mugiira oo meesha ku sugaaya fatalaqaytu waxaan kala hortagay bimaan biyaan u geeyey wa calayhi jubbatun shaamiya kooti oo shaam lagu sameeyey oo ku dhegan buu nabiga qabay calayh salaam famamada waa luqluqda wastanshaqa waa sandaarsanay waqasala waja wejigiisii buu dhaqay intaa waa u suurowday fadahaba wuxuu damcan yukhriju yadayhi gacmihiisu inuu soo saara min kummayhi kumka waxaa la dhaha xaggan faraha gacanta khamiiska dhinacan faraha iyo sacabka ayaa kum la yidhaahdaa inuu xaggan ka soo saaru damcay nabiga alay slam kootigiisa oo uu fayda gacantiisi buu damcay fakaanaa waxay ahayn kumaynku dayiqayni ku cariiriah cariiri bay ahayn gacantu ilan xaggani usii ballaaran tahay marka hadduu sidaa usoo celiyey gacantii dhankeeda xooga bareekusoogaabalaare ah, ayay sii celiligii sii gashay waa bixi weyday marka inay qilihii la baneeyo oo oo weysadii la dhaqi lahaa waa suureebi weyday fa markaasuu nabigu soo saaray labadii gacmood min taxtu hoos buu kasoo saaray dhinaca markuu ka soo saari waaye sidanu intuu u celiyey buu gudaha ka bixiyey halkanuu ka soo saaray rasulka alay slam kootigii buu garabka saartay markaasuu weysaystay rasulka alay slam oo gacmihiisi dhaqay fa min taxt fakasalama waa dhaqay wamasaxa birasihi madaxiisuu masaxay nabigu calaa khufayhi khufaynkii uu qabayna korku ka masaxay safarna waa ahaa khufaynkuna waa la masixi karaa fi safari alaaa ayaam walayaalihina saddex maalmood iyo habeenadoodii haddaad muqiim tahayn habeenya maalin baabu lxariiri fi lxarbi xadiidka de meelo badan buu munaasib u yahay laakiin hadda jubbada iyo kootigaa nabigu u qabay calayh salaam jubbada marka iyo kootigu inuu ahaado dayiq awqaadda xaalad markaad ku jirto dagaal ama aad shaqo adag ku jirto dar kugu dhegan oo aan hadda fakaraynin ayaa fiican in la idho la xidho marka taana waa laga qaadanaya baabulxariiri fi lxarbi dharka xariirta ee ragga loo diiday ummadda nebi maxamed xariirta iyo dahabka ragga waa laga xarimay xaraamun bidukuuri ummati xillu inaai liinaahi waa ka dhihi jira nabig salaam laakiin waxaa loo ogolaya xariirta in la xidho fi lxarbi dagaal haddii lagu jiro ama fi safari ama xarba iyo mutlaqa ma ahee haddii safarra lagu jiro dadka dagaalka ku jira ama safarta ku jirana ay u baahdaan xaaje ay imaato cadda iyo waxbaa ku dhacay marka musanifka xamed asagu xarbahaas iyo dagaalka inuu keeni inay u banaanaato xariirka inay xidhaan saasaad baabka ka fahmi kartaa xadaana axmed bn qaar baa sidaa laho safarta o dhan baa loo banay bay leeyihin xadaana axmed bn miqdaam qaal xadaana khaalid bn xariثi qaal xadaana saciid ibn abi caruba wayaane can qataada bn abi dicaama qataada bn dicaama dhe asadusi ana anasan anas bn maalik baa xadaahum u waramay qataade iyo raggii saaxiibadiisa ardada anas ahaa ana nabiya sal اlahu alيه wasalam inuu rakasa u ogolaaday cabdiraxmaan ibnu cawfin wazubayr ibnu cawaam fii qamiisin qamiis ina walba u xidho min xariirin xariira min xikati min ajli xikatin cadho daraaddeed kaanat bihimaa labadaasi haysatay cadho iyo injir ku kacday oo dee mar walba xoqitaankii iyo meeshao danqanaysa iyo injirta soo raaxaysa waa darada xariirtaana wasakdaas kaa maarata ilaalin oo wixii qashi lahaa oo fuuli lahaa o dhan waa ka dhacaya oo ka simiroxona waa sibq sibq jirkana waa u ron tahay saa darteed baa loogu ogolaaday marka waa rukso weeyaan ruksan waxaa la yihahda wa xaaraanahaayo xaaje iyo daruuro darteed loo banaya rukso la dhahaa xadaana abulwaliid adayaalisi hishaam bin cabdilmalik qaala xadaana hamaam ibnu yaxya can qataada ibnu dicaama can anas bn malikin qaala xadaana moxamed bnu sinaanin qaala xadaana hamaam ibnu yaxya can qataada can anasin radia allahu canhu ana cabdiraxmaan bn cawf azubayr ibnu cawaam shakow ilaa nabiyi sal la slam nabiga waxay sheegteen yani qamla injir waay dhacdhana waana haysaa injirna waatana waa inoo soo sakansatay oo eh, mxuu ahaa cadhadaasi iyo odoo musaafiroo siigadii iyo wixii ay dara kusii fuuli waxaasoo laisku daray cadho kasii dhalani waxaa kasii dhalanaysaa waxaa ujeedaa eh, alqamal injir baa kasii dhalan injirta ayada marka xoqitaan iyo waxbaa imaanaya marka waa ku rafaadsanay faarkasa lahuma fi lxariiri wuxuu nabigu u rugseeyey xariir inay xidhaan dharkan kale jacfaadka ee adag ee jirkana danqinaayo injirtana soo raacayso inuu iska siibaan oo ay dhar xariir xidhaan fara'aytu waxaan arkay xariirtiyo calayhimaa labada saxaabi korkooda ahaaday qabaan khamiisihi fii khasaatin duulaan lagu jiray xadaanaa musadad bn musarhadin qaala xadaanaa yaxya can shucbata bni xajaajin qaala akhbaranii qataada an anasan xadaahu qaala rakhasa nabiyu sal slam licabdiraxmaan bin coof cabdiraxmaan bin coof iyo wazubayr bin cawaam wuxuu u rugseeyey fii xariirin xariirin xibaab qaala xadaanaa muxamed bn bashaar qaala xadaanaa mudan xadaanaa shucba samictu qataada can anas rakhasa oo rukhisa waxaa la rugseeyey lahumaa labadaa saxaabi lixikatin liajli xikatin bihimaa labadaa saxaabi ku dhacday waa xariirta lagu ruqseeyey baabu maa yudkaru fi sikiin sikiintii u imow iyo tooridii iyo mindiyihii oo ayaba laftirkooda la isticmaalo qalabka la isticmaalo ee wax lagu goosto ee haddii dagaal noqota lagu dagaalgeli karo ayuu kamid yahay marka aala jirtay oo nabiga alayh salam xilligiisi la isticmaali jiray inay tahay ayaa lagu sheegi xadaana cabdilcaziz bn cabdillahi alwaysigi qala xadaana ibrahim bn sacd الzuhriy can ibn shihab الzuhri can jacfar bn cmr ibn umayat adamri can abihi qaala wuxuu yihi ra'aytu nabiya sala الlahu alay waslam nabigaan arkay yakulu asagoo cunayo min katifin neef caleyha garabkiis garabku jeclaan jira nabiga alayh salaam garabkaasuu cunayey yaxtazizu markaasuu googoosanayay minhaa min akatafi garabka xaggiisa ayuu kasoo goosanaya ixtisaasku waxa waa hilib inaad mindi ku goosato mindibu saa u goosanaya uma duciya waaa loogu waxaa loogu yeeray lisalaati salaadii isagoo afka ku haya oo hilibka cunaayo fasallaa waa tukaday nabigu walam yutawada mana weysaysanin kitaab lwudu iyo yani kaana aakhiru ahdayn aakhiru amrayn min rasuulilah tarku lwudu min masati naar ayaan kusoo qaadanay arrintaa ayada shaahidkiisa waxaa weeyaan in mindida wax lagu gogoysan jiray qaal xaddaana abu yaman abarana shucb an zuhri wazaada faalqa sikiina inuu marka sikiin isticmaali jiray ayay riwaayada dambe ee abulyamaan ay ku ziyaadisay oo mutaabaca u ah riwaayat cabdilcaziz bin cabdillahi alweysi ayb marka asikiin bay dhahaan marka asikiin iyo almudya labadaba waa waa loo isticmaala labadaba waa loo isticmaala waxyaalaha lakin hadda carabta kasii fakaraya kamidta hadda inaga hadda eh, sikiin waxaan dhahnaa maxaan dhahnaa sikiinta ya ya wembe ah, toorida eh, mxuu ahaa sikiinta sameen ina sikiin ma dhana miya wembena ma dhana swaaxili swaaxili si agga udhig waa mushtarag maga lakin afsoomaali maaha af ah, muxuu ahaa sikiinu ma dhana miya ayb marka carabta naga fiican marka faalqa sikiin saas wey sikinta waxay u yaqaanaan toorida u yaqaanaan toorida iyo mudida u yaqaanaan sikin aha kaasika u yaqaanaan ada hadda tiraa sikin si toori baa lagu dhiibi ayaga waxay marka u yaqaanaan sikiinta inagaan isticmaalno muusa bay dhahaan muusa baabu maa qiila fi qitaali ruum nimankaa reer ruum la yihaahdo dagaalkoodii waa dhacay waa la dagaalamay ruum iyo faris xilligii saxaabada bale xilligii nabiga alay slam qaswat lmu'te iyo tabuuq iyo waxay la ceebsanaya ayagay ahaayeen markii dambena xilligii cumar baa lasoo afjaray waana dhici doona dagaalo waaweyn oo ruum yurubka iyo gaaladaas weeyaane oo akhir zamaan imaan doonuu kamid yahay ee uu kala bixi doono ard shaam oo xadiidkii saxiix muslim ku sugnaaya dheeraha kitaab اlfitan baa aad u faahfaahiyey xadaana isxaaq bnu yaziid dimishqi qaal xadaana yaxya bnu xamzata qaal xadaana thawr ibnu yaziidin can khaalid bn macdaan ana umayr cumayr ibn aswad alcansi xadaahu anahu ataa cubaadata bnu saamid buu yimid cubaada bnu saamid wahuwa naazil isagoo degan fii saaxati xims musaqda qaar saaxil berahin saaxil iyo saaxa yani magaalada ximsi la yidhaahdo duleedkeeda wahuwa fii binaain lahu dhismo uu lahaa ku jiray wa macahu umu oo xaaskiisiana waa la joogtay binti milxaan qaala cumayr baa wuxuu yidhi faxadaatnaa waxaa noo warantay umu baa noo warantay gabadhaas waa soo marray inuu nabiga alayh salaatu wasalam agteeda ku riyooday oo u sheegay anaha samacad inay maqashay rasuul allah nabiga alayh salaatu anaha samacad inay maqashay annabi sal slm yaquulu leh awalu jeyshin ciidanka ugu horeeya min ummatii ummadayda ah oo yakzuuna lbaxra badda ku duli doono qad awjabuu way waajibsadeen maxay waajibsadeen dambi dhaaf iyo janay waajibsadeen ciidanka ugu horreeya badda ku duuli doono ciidankaasna ayaa hogaaminayay mucaawiya bin abi sufyaan radia allahu canhu cuثmaan bin cafaan baana amiir lmuminiin markaa ahaa marka waxay kamid tahay fadaaisha mucaawiya bin abi sufyaan ee lagu ammaano nabiga alay slam u qad awjabu qofka markaa mucaawiya wax ka sheega waa qof ma dara ilaa nafsa naftiisa muu dhibay ah, qaalad umu xaram baa waxay tihi qultu waxaan ya rasuul allah ana fiihim dadkaa ku jira waa ka soo maray ilaah ii bari inaan ku dalmado qaala wuxuu yihi anti fiihim waa ku jirtaa uma qaala nebiyu sal slam ba wuxuu yidhi awalu jeishin ciidanka ugu horeeya min ummati kamid ahoo yakzuna ku duuli doona madiinata qaysar magaaladii qaysar qustandinia dhihi jiray marka dambe istanbul ayaa ku duuli doona makfurulahum waa loo dhaafi doonaa dembigooda waa loo dhaafi doonaa kuwaana waa loo dhaafay ciidanku horeeye istanbul ku duulay eh, waa caasimadoodii bay ahed caasima romani eh, rum bay aheyd eh, caasima diiniya qustantiniya makfurulahum waa loo dhaafaya faqultu waxaa ana fiihim ya rasuulallah kuwana ku jira maba allow ilahay bari qaal laa maya adig kuwa hore ku jirtaa kuwana dambe maba soo gaari doontid marka mucaawiya hogaaminaya ciidankii hore kii dambena wiilkiis yaziid binu mucaawiya yaa hogaaminaya isagoo laftirkiis yaziid inkastoo wax badan oo dhibaata ah laga sheego oo ay kamid ahaydba xaradii iyo wuxuu sameeyey madiine ku sameeyey ahlkeedii haddana waxaa weeyaan eh, manqabadaasna kama baxsana dembigaas eh, maarata makfuur lah yahay oo uu ka toobadkeeno ilahay uu hata u subinka baabu qitaali yahuud yahuudda lala dagaalamo qala xadaana isxaaq bn muxamed alfarawi qala xadaana malik bn anas an naafic an cabdillahi bn cumar radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal slam qaal tuqaatiluuna alyahuuda yahuud baad la dagaalami doontaan xataa yaktabiya axaduhum midkood ilaa uu ku gagabado waraaa alxajari dhagaxa gadaashiisa iyo geedaha kale fayaqulu wuxuu leeyahay xajarkii dhagaxi baa hadli wamaa dalika ala biaziiz dhagaxi baa hadlay geedkii baa hadli waxba ilahay kuma ah subxaana akhiru zaman waxyaala dhici doona kamid ta fayaqulu ya cabdallah haadaa yahuudiyun midkan waa yahuudi waraayi gadaasheeda ku gabanaye faktulhu dil ayuu leeyahy dhagaxii baa ka qayb galaya dagaalka daalimiintaasi haasibiinta ah ee dhibaatada u geystay muqadasaadka islaamka iyo baytulmaqdes dhibaatadaasi waa un laga jari doonaa wacdigaa rasuulka yayaboha iyo hadalka calayhi salaatu wasalaam saadiqu lmasduuqna waa biyo kaba dhecbaan oo xaqiiqa dhaba weeyaan qofkii nool un xilligaa u noolaan doona ilki xilliga u nool un arki doona lakin naxnu aamanaa wasadaqnaa inay xaqiiqo tahayna waa waan hubnaa xadana isxaaq bn ibrahim alxandli qaal akhbarana jariir ibn cabdilxamid can cumaarat bn qacqac an abi zurcata abi zurcata bn amr ah, ibn jariir abi zurcata bn camr bn jariir jariir bn cabdillahi ba awuwa jadkii saxaabigii jaliilkaa ba awuwa an abi hurayrata radi allahu anhu an rasuuli lah sal slam qaal laa taquumu saacatu saacadda qiyaama ma dhici doonto xataa tuqaatilu yahuuda ilaa yahuuda kala dagaalantaan in badan baa lala dagaalamay lakin dagaalka dambeba uu ishaari waa kii lagu kala baxayay xataa yaquula alxajaru waraahu lyahuudiy dhagaxa ilaa uu ka yidhaahdo waraahu yahuudi yahuudiga ku gabanay yaa muslim buu leh muslimow haada yahuudiyun waraa'ii faktulu yahuudi baa gadaashayda ahe kaale dil ayuu leeyahay waa xilliga ciisa calayhi salaatu wasalaam yaksuru sariiq wayaqtulu lkhinziir wayadacu ljizya aqbalay waxaan tawxiiddiisa arrimaanka ahayn yahuudda ninkii hogaaminayay ee madaxda waa xilligaas masiixu dajaal baa la yidhahdaaye ciise calayh salaam baa bedeli doona xilligaa weeyaan marka waa mar islaamnimo oon lagu hadlaa shicaarka iyo calanka iyo waxa muslimiintu ay hortaagan ay wataan ay ku midoobeen waa islaam wey ya muslim markaa wey marka laakiin qowmiya alcarabiya iyo intay taagan tahay iyo wadaniye iyo iqliimiye iyo fulan iyo fulan arrimahaasi de guli gaarayo guli gaarayo magac islaam oo muqadasaadka islaamka loo wada siman yahay oo iimaanka iyo islaamnimada dadku xaafiza kicinayo uu yahay taasaa guusha iyo nasriga lagu helaya kaasaa guusha iyo nasri lagu heli waxaa kales waxba kama jiro wey waxyaa siyaasadaysan oo loo kala dhuumanaayo beena wey baabu qitaali turki turki oo la dagaalankiisa turkiga waa tilmaamahan hadda ad arkayso waa tilmaamo nabigu uu sheegay sala allah alay wasalam macno caam aho wuxuu ahaa masaaxo aad u weyna loo isticmaali jiray waxay leeyihin bacd ahli dhulkaasi inaha shiinaha hindiya khuraasaan caradaasoo dhan ba waxaa la isku dhihi jiray turki baa la dhihi jiray dagaalada waa ka dhaceen qaar badanna muslimiin bay noqdeen oo dawal islamiya ka dhisan hadda turkiga laftirkiisa hadda dhulkan soo degay uu degan yahay isagoo muslim marka dhulkaas iyay markaa iyay ku faafsanaayeen ilaa jinaha soo wada gelaya ayay leeyihin qaar waxay qabaan ikhwaanu ya juuja wamajuuj wey juuj wamajuuj kuwa wada dhashay wey wax kastaba ahaatee xadiidka waa kan wax dhacay oo lagu kala tegay oo hadda muslimiin ay noqdeen oo soo soo maray inuu yahay iyo inuu yahay wax soo socda oo niman magacaasi iyo magaca la bixi doono mawaaqidaas iyo masaafada dhulka juqraafi ahaan u degan inay yihiin oo dhulkaa hadda laga sheekeeye oo hadda gaaladaba ay degan tahay shiinaha kamidi tilmaamahooda hadda waa ka yar muuqataa xadaثana abu nucmaan qala xadaثana jariir bnu xaazim qala samictu xasana xasan baa maql basri yaqul asagoo xadaثana camr bnu taklib radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala اla alay slam ba wuxuu yihi ina min ashraadi saaca saacadda qiyaama waxaa calaamaadka lagu garta kamida waktiga dhici qiyaamaha wax sheegi kara ma laha laakiin calaamaad bay leedahay ka horaysa oo qaarra waaweyn qaarra dhexdhexaada qaarra yaryara waxaa ka mida calaamaadkeeda an tuqaatilu qowma inaad dad la dagaalantaan yantaciluuna nicaala shacri kaba timaha xidha timaahay kaba ka samaysanaya macnaha waina min ashraadi saaca saacadda qiyaama waxaa ka mid a an tuqaatilu qowman inaad qola la dagaalantaan ciraab alwujuuh wejigooda uu baldhafan yahy magac weji ballaaran sida wejigooda weji oo saawiya dheer ma ahee waa mudawir saa ugu wareysan sida gaashaanki oo kale kaana wujuuha maxaad moodaa almajaano gaashaan almuطraqati lisdul saarsaaray muطraqada waxaa weeyaan waa waa gaashaan jurmi iyo culays leh oo isku karkaray isku karkaray marka hilib baa ka koreeya oo culays ayaa saaran wejigoodana waa wareegsan yahay waa galaangarsan yahay qala xadaثna سacيid بن محamedi qala xadaثna yعquب qala xadaثna abi can salح عن الأعrج qala qala abu hurayra radي الlahu canهu qala rasul sl ma taqumu saaca saacadda qiyaama ma dhici doonta xataa tuqaatilu turka inaad kala dagaalantaan say ogyihiin siqaaro lacayun waa niman ina yar yar xumral wujuh weji guduudan dulfan urufi san yaryaroo sankooda barraaqsan yahay tilmaamahaasa lagu tilmaamay shayna unbu oge tan ya turkiga anagan hadda muslimkaa ma aha marka dhulkaas dhan qolada tiri yaa lagu magacaabayay ayagaas marka mm. kaana wujuhan wajwan waxaad moodaa almajaan mulaqa gaashaan la maarata la baldhafayoo laisku dhadhajiya isku karaakeeyaad moodaa madax wareegsan oo hili badan wataquumu saaca saacadda qiyoola taquumu saaca saacadda qaama dhici doonto xataa tuqaatilu qooman kala dagaalantaan nicaalahum shacr kamahooda tima uu yahay timahaasay kala ka dhiganayaan ama waa ku dul socdaan allahu aclam baabu qitaali ladiina yantaciluuna shacr kuwa timaha kaba ka samaystee kaba ka dhigta in lala dagaalami doono xadaثana cali bn cabd lahi اmadini qala xadaثana sufyan ibn cuyayna qala zuhriy can saciid bn musayib can abi hurayra radi allahu canhu can الnabi salى اlahu alيh alih wasalam nabigu qaala wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam laa taquumu saaca xataa tuqaatilu qowman ilaa kala dagaalantaan nicaalahum shacr kamahooda uu timaya walaa taqumu saa xataa tuqaatilu qowman idaa kalada kaana wujuhum mijaar ay gaashaan almudlaqa la darqiyey oo laisku dhadhajiye o lasku kabkabay qaala sufyaan wuxuu zaada fiihi abu zinaad wuxuu ziyaadiyey can acraj isagoo ka warinaayo can abi hurayrata riwaayatan ay riwaaya marfuuca ila nabiy riwaayatan waxay lamid tahay can rasuulilaahi iyo rafacahu iyo yermihi iyo siqaara alacyun ayuu yihi riwaayadaas eh, riwaaya marfuuca oo abu hureyre uu riwaayat abu zinaad can acraj uu marfuuca wuxuu yihi nabiga alay salaam qolo waxaa la dagaalamdoona siqaarolacayuni dha yar yar dulfalunuufi waa san yar yihiin haddana sankooda waa yar balaafan e, muxuu ahaa baraaqan yahay baraaq ma taqaana ya kaana wujuhum sanka baa yahay u yar yahay yo haddana saas ku yar dhagan yahay saas u yar naban yahay ka dulkii baa saa utaagan kaana wujuhum almajaani mudlaqa gaashaan baad moodaaba korka laga maaratay wax laga dhajiyey baabu man safa asxaabah qofkii ciidankiisa safa cinda alhaziimati marka la jabo oo intuu marka hore dagaalka hore ku jabo kadib deena rogaal celinta dambe intuu ciidankiisa intuu ciidankiisa safo deena mooraalka u dhisa duceeya kadib deena intuu caraabiya dagaal ku noqdo wanazala ka dega can daabatii daabadiisii fantasara deena gargaar ilaahay weydiista kadib deena guushii ku hela xadaana camr bnu khaalid alxaraani qala xadaثana زuhayr bn mucaawiyaةa qala xadaثana abu isxaaq الsabici cmr ibn cabdiلlahi اlamadani qaala samictu اlbara radi allahu canhu baan maqlay wasa'alahu rajulu nin baa su-aalay akuntum farartum ma ka cararteen ya abaa cumaara abaa cumaarow yowma xunayn maalintii xunayn ma cararteen taabiciinti baa weydiinaysa ragga saxaabada qiimaha badnaa oon la gaari karin waxooga waasi maalintaa dhacay tii buu weydiinaya wuxuu leeyahay maalintaa ma cararteen qaala wuxuu yihi la wallah carar guud oo jamaaci ahoo lagu tashaday ma aheen iska habqan habqan baa dhacay iyo si farganax ah oo lagu diyaargarooban isdiyaarinin dagaalka diintii lasahabeeyo oo la dagaalamo qolo walbaba xaaqeeda loo diyaariyo hoggaankeedina loo dhiibo dagaalgelinta ay si fiican u bilaabato carar ma dhaceen ee si habqanoo tartiibsaneen yaa dagaalka intii loo galay baa deenna waxaan la filaynin baa dhacay laa wallaahi waxaa lama yidhahdaa carar jab baa la yidhahdaa iyo xoogow iskudhexyaaca ah maa wallaa rasuulullah rasuulkuna ma jeedsaninba asagu calayh salaam walaakinahu kharaja waxaa baxay shubaanu asxaabihi asxaabtiisa dhallinyarada ahaa wa khifaafuhum kuwii iska fudfududaayahe qalab culus iyo hub aan wadanin khifaafkiibuu kuu fasirayaa xusaran xaalay yihiin kuwa hubla'aana laysa bisilaaxin hubna aan wadanin kusii fasiray xusur iyo khifaaf laysa bisilaax un baa lagu fasiraya hub ma wataan ogow yaroo ay ka shagax shagaxsiinayaan mooyaane niman hubaysad oo qalabka u diyaarsan yahay oo gaashaankoodii qabaa oo dinac bireedka haysta oo diyaarsan maba ahayn orod bay ku galeen dhalinyarana way ahaayeen ah, marka faatow waxay u imaadeen say u yaacayeen qooman qolay u galeen qolo tog intay galeen dhufeys adag gashay oo hubkooda diyaarsaday oo aan arkaynin un bay u galeen rumaatan shiishihan oo toogta aad u yaqaana jamca hawaazina waa ciidankii reer hawaazin iyo wa bani nasri bani nasr reer banu nasar labadaas qolo oo iskaashatay oo intay soo kaceen saf samaystay oo si fiican difac u adkaystay unba shab u dhaheen saxaabada oo yaacay dhallinyaradoodi maa yakaadu maba sigaa yasqudu inuu dhaco looma ayada sahmu leeb leeb inuu meel cidlaa ka dhacana maba dhici kartaba leebkooda markaaba qofku qabsan farashaquuhum saxaabadii bay deen leebtii galadii nimanka gaaladaha ah, ree hawaasinaya barunasharkii rashaquuhum saxaabadii bay ceyrka kaga dhigeen yacni bursayn bay saareen hal mar bay leebta ay haysteen bay kusii daayeen rashqan bursayn bay kusii daayeen iyo muxuu ahaa cayb maa yakaaduuna maba sigaayaan deena yuqdiruun inay gafaanba nin walba waa qabsata markaasaa fa aqbaluu hunaalika ila nabiy nabiga iyo ciidanka cuslaa oo soo socda yaa dhalinyaradoo didi unbaa ka hor imaatay aqbaluu hunaalika meesha markaa arrinta ay bilaabato ila nabiy bay soo qaabileen wahuwa nabiguna calaa baqlatihi albayda baqashiisa caddeeda duldileen buu saaray ibnu abi ina adeerkiis abu sufyaan ibn xaari ibn cabdilmualibna yaquudu bihi hogaanka u hayaayo baashi xajamada iyo keenihi u hayaa baqashi inay nabiga la taraarto alayhi salaatu wasalaam uu ka celinaya fanazla nabigu waa ka daway baqashi cabaasna gadaal buu hayay oo koorihii buu hayay isaguna wastansara nabigu waa gargaar dalbay ilahay buu gargaar weydiisay subxaana quruurax buu intuu qaaday buu ku garay oo gaalada ku tuuray shaahat wujuuh ayuu yidhi wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama waa kii ilahay subxaana ilahay baa garay aradi uu nabigu saa iska yidhi mid kastaoo gaalada kamida indheha ka gashay biqudrat illahi mucjiz wey markaasaa intay indhaha maramaranayeen baa laqaqabtay oo la laayo o hubkii haabti laga reebtay wastansar waa gargaar dalbay nasrigii ilahay buu weydiistay uma saxaabadiina waa u dhawaaqay oo ciidanki baa isugu yimid markaasaa dagaalkii si safa oo tartiibsanoo nadaamsano nabiga uu hogaaminaayo yaa lagu galay guushii u weyneed ee la helay iyo qaniimada u weyneed ee maalintaa la helay waa kii aan kasoo marray ilaa boqol boqol neef oo geela ayuu ragga qaar siiyey nabiga alayh salaam uma qaala wuxuu yihi ana nabiyu laa kadib nabi baan aho been ma sheegayo idinku been baad sheegay waxaada ku daasheen war isu soo dhamaa nasr iyo guul baan la hadda qasab baad ku qasbantiin wey inaan isaa raacdaan waa iyagoo qulqulaaya iska imaado oo yidhi muslimiin baa nahay hanimada inoo socda lahaa ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib ina cabdilmualib baan ahay la yaqaanay nabiga awogiisa alah salam macruufkaa mashhuurkaa ayuu magaciisa sheegay aabihii ma garteen ina cabdullahi baan ah haduu ee cabdilmualib bay carab oo dhan taqaanaa shujaacada nabiga iyo geesinimadiisuu daha ka sii qaadaya sala allahu alah wasalam nin isqarinaya maaha uma safa asxaaba asxaabtiisi intuu safay ayaa dagaalkii ayagoo kaanahum bunyaanu marsuus ayay galeen baabu ducaa cala almushrikiina bilhaziimati wazalzala ducaa cala almushrikiin in gaalada la habaaro habaarku wuxuu ka mid yahay istiraaxa iyo hubka muslimiinta ay ku dagaalgasho kamid yahay nasriga iyo guushana xaq alle ay ku jirtaa gacanta ilahay in la weydiisto subxaana wazalzala haziimo in lagu baryo in ilahay jabiyo zalzale iyo agagax iyo gariir oo luga dhulka ku hay waayaan oo ay cararaan xadaana ibraahim bnu muusa qabarana ciisa qaala xadaana hishaam hishaam ibn curwa hishaam an mamed moxamed can cubayda hishaamkan waa hishaam ibnu yusuf distiway wey kaas kale ee hishaam ibnu yusuf asancaaniga sheekha labaad buu dhacaa ibnu yusuf adistiwaay halkan u dhacaa ibnu curwana waaba taabici haddii xadaana hishaam ibnu yusuf adistiwaay can muxamedin haddii la iska idlaaqo moxamed siriin wey can cabiidata ibni camar asalamani can caliy bn abi aalibin radia allahu canhu qaal lama kaana yowm laxzaab maalintii axzaab markay ahayd qaswat laxzaab ee madiine lagu soo duulay gaalada isku bahaysatay fayska saxaabadiga nabiga ay qoteen kadibna ilaahay guusha iyo nasriga uu siiyey xagga allana looga gargaaray wuxuun dagaal ba dhicin wakafa lahu min alqital wakiil ilahay baaba ka kaafiyey dagaalka muslimiinta lama kaana ywm اlaxzaab qaala rasul la sal slam wuxuu yihi malaa allahu buyuutahum gaalada guryahooda allah ka buuxiyo wa qubuurahum qubuurtooda marka dhintaan naaran dab allah ka buuxiyo shaqaluuna waxay naga mashquuliyen can salaati lwusطى salaada casr xiina qaabat الshamsu xataa qaabat xiina bmanaa qaabad wey xiina qaabat الshamsu ay xataa qaabat الshamsu ilaa qoraxday ka dhacday ayay naga mashquuliyeen salaada casr asarkii iyo maqribkii waa kii mar daba la tukaday intayna soo degin bay ahayd salaat alkhawf الشاهد waxa weeyaan mلأ الlah buyuta waa habaarkaa wey waa la habaari karaa xadaثna qبيصة iبن cقبة qال xadaثna سفyاn iبن عuyayنة بن ذكوان cبداللahi عن الأعرج cبدالرحمن عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه قال كاna النبiyu slى الlaه عليه وaلiه وsلم nabigu wuxuu ahaa yadcuu fi lqunuuti qunuudka ayuu ku ducayn jiray qunuudka salaadda buu ku tukanayo salaadana subax kaliya ma ahayne salaadaha duhurka waa soo arortay salaadaha oo dhan ba soo allahuma anjib allahuma allow anjib waxaad badbaadisaa min anajaat salamata bn hishaam abujahl bay walaalahayeen saxaabi jaliil u ahaa mustadcafiin maka lagu haysto carbax la yimi bu ahaa marka kuwaasuu le ilahay oo soo da oo soo badbaadi cadowga kasoo kasoo faki anji salamata bn hishaam allahuma anji waliid bn waliid waliidkiina waliidahaa ilaah soo badbaadi allahuma anji cayaash bn abi rabiica allahuma anji mustadcafiina si guud min amuminiina kamida ah, cabaas baa cabdullahi bin cabaas baa kamid ahaa iyo hooyadiis umulfadal dadkii mustadcafiinta allahuma allah ushdud waxaad adkaystaa wadabtaka istaagaada iyo ciqaabta iyo cadaabkaada calaa mudara nimanka reer carbeed ahee eh, carabta ahee eh, mudar la yidhaahdo ee qurayshaadi soo hoosgasho ku jirto ilaahay oo ku adkee allahuma siniina ijcal calayhim siniin sanado abaaro ah ilaah ku sii oo sanka isku haya ka yuusufa ah, nabi yuusuf sabcu cijaaf toddobadii sano ee nabi yuusuf qoomkii reer masrti lagu sii daayey sabab ilahay oga dhigay xabiska intii laga soo daayay inuu hogaanka loo dhiibo ilahay noogu gargaar oo markay jaban gacmaha wato kamaha madaxa ku wata oo dagaag ah ay noo imaadaano dee aan gacanta u qabanno xadaana axmed bn muxamedin qaal abarana cabdulahi bn mubaarak albarwasiy abarana ismaaciil ibn abi khaalidin anahu samca cabdlahi bn abi cufar radi alahu canhu yaquul dacaa rasuul lahi sal sl ym axzaab ala mushrikiina buu habaaray maalinta axzaab wuxuu ku habaaray faqaala wuxuu allahuma munzila kitaab allah kitaabka soo dejiyow jins اkutub atawraat wاlinjil wالzabuur wصaxuuf ibrahim wmusa wاlqur'aan alkariim allahuma munzil alkitaab sariica alxisaabi ya sariica alxisaab allah xisaabtiisa ay degdegtow ee wax yara ilminusa waxba ku xisaabi allahuma hazim ilahu jabi alaxzaaba kuwa soo gaashaan bursad ilahu jabi allahuma hazimhum jabi ya hazim alaxzaab ihzimhum jabi wazilzilhum ilaahay gariir ku siidaa idagax intay ku dhacdo lugahooda dhulka xajin waayo gariiraana kadleeyaan oo booladu boodboodo oo wadnaha ay cabsi ka gasho ilaahu may cararaan sidii baa dhacday dabeel qabow oo cabsi ah ee inti lagu sii daayey yay beg dheheen xadaثana cabdالlahi بn abi shayba qaal xadaثana jacfar بn cawni qaal xadaثana sufyaan can abi isxaaqi can camr ibn maymuun can cabdالlahi radي الlahu canhu qaal kana الnabiyu salى الlaه alay slam yusalii fi dili اkacba kacbada hooskeedu markuu tukanayay maalmaha kamida waa intuu nabiga soo hijroonin alayhi الsalaatu wasalaam ee muslimiintu ay maka ku yareedeen dhibaato badanna nabiga loo geystay ee saxaabadiisi islaamtay faqaala abu jahl baa wuxuu yihi wanaasu min quraysh gaalkii malcuunkahay abu jahlaha iyo koox oo saraadidu quraysh oo walaashii waaweynaa dhibka badnaa kamida ee reer quraysheed yaa kacbada iska dhex fadhiya nabigoo tukanaya lagu jeesjeesaya la shirqoolaya muaamarad loo samaynaya waxay dhaheen wanuxirad waxaala la gowracay jazuur neef geela binaaxiyati maka maka xaafadaheeda meel kamida neef gawra neef geela lagu gowracay uuski iyo bakti baa weli yaalla fa arsaluu markaasi dad u direen oo waxay dhaheen soo qaad uuskaas fa jaa-uu way la yimaadeen dadkii la diray min salaaha mandheerteedi uuskeedii bay keeneen neefki asagaa mandheertiisi iyo uuskii baa lasoo qaada wadaraxuu waxay ku tuureen calayhi nabiga dhabarkiisa sala allah alay wasalam ah, waryaha ku tuuraay buu markaasaa deen ashqal qowm cuqbata bin abi la yihahdo malcuuna ayaa la booday dhabarka nabiga alayh salam sujuudi intuu saaraa wejiga ayuu dhabarka ka saaray qarmuun ah oo uraya fa waxaa markiiba timid cabdullahi bin mascuud baa fiirinaayo o arkaayo tabar ba haynin hudali ah reer daaiif ah. aan tabarba quraysh dhexdooda ku lahayn sidiisana iskaga tabar yaraa laakiin haddaadan tabar lahayn ya afka laguma hayste ragnimo kalaa la raba ina sameeyo qof haddaan waxba utari karin inaa iska fiirsato isagoo la cunaayo la dilaayo maaha masjid baa hoosta laga diraa a telefoon baa la diraa ninka meeshaas lagu haysta warcado waa la fakaday war ka gaara inaad tiraadaa la rabaa soo ma haddaad tirahdo walla wa arkay waxba waan qaban waaye mar lagu kala baxay carradii nacas wey marka qofkaas qofkaa nacas buu noqonaya ibnu mascuud marka nacas mahan radia allahu canhu markiiba hoos ka booday gurigii buu tegey faaduma oo gabar yara binti rasuulilah bu wuxuu yidhi adaan raggan quraysha ku taaban karin oo haddi loo taabto quraysh baa isku jabi warkii warka isku bedelaya wax kala isku bedeli gabar reer quraysheed oo haashimiyada ha taabatay wey rag barka gaala ahaaba burka la soo boodayay kaalay marka isagadi u yaray ayadii baa marka ka tuurtay nabiga alay salam bay weliba cay u taanataanaysay si fiican u cayiday fajaad waxaa timid faatimatu faalqatu canhu waa ka tuurtay faqaala nabiga alayh salaam intan waa marka shaahidka waa habaarka wey allahuma calayka biquraysh ilaahu quraysh korkooda calayka waxaa korkaada ahaaday og halaagtaa biqurayshi quraysh halaag اللهمa عليكa بqريش اللهمa عليكa بqريش إذا dعا dعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا صلى الله عليه وaله وسلم sddexlayb waa nabig saddex jeer bu ku celiyey haddii uu habaaraya saddex jeer bu ku celinaya ducada saddex jeer salaamta saddex jeer allahuma calayka biquraysh markaasuu deena haddana markuu quraysh oo dhan camimay oo balaayo lagula qaba baas ma leh ahaan ay u fahmeen yuu ayaga si gaara ah u taabtay middan way midda xanuujisay marka allahuma calayka liabi jahl ibni hishaam وcba بن ربيcةa وshayb بن ربيcةa والwليid بن cطبة وbay بن kلف cbad بن abi muaydkii mandheerta saaray nabga ala slam mandheerta saaray intoodiibu haddana halhal way og yihiin nabiga mustajaabu dacwo inuu yahay alayh salaam qof madluuma gaar ahaan oo haddana kacbada agteeda fadhiya oo la dulmiya habaarkiisa inuu dhicina waa og yihiin markaasaa qosolkii marka hore ay qosleen markii nabiga alay salaam qashinka iyo mandheerta la saaray qosolkii qosleen markuu habaaray buu qosolka ka tegey qosolkii waa ka tegey naxdin baa qabatay qaala cabdullahi baa wuxuu yihi ibnu mascuud radia allahu canhu qisadaasuu goobjoog u ahaa yaa wuxuu yihi falaqad ra'aytuhum nimankii ayaga ahaa baan arkay fii qariibi badrin ayagoo ku jira godkii beder ceel iska goof ahoo biyo lahaynoo beder la dhihi jiray ayagoo lagu guray baktigooda qatlaa xaalihiin kuwa la laayey maalin aad qoraxda kulushaabudaan ka dhacay markii la laayey hadee nabig uri saddex beri meelahaas meesha ku nagaa urkoodii cuduradoodii yaa waxay dhahan jiidna godka ku guro intii la jiiday baa godka lagu guray si dhibaataynan bayada iyo dhibaato ugu geysanin cudurada iyo safa baktigooda aan looga qaadin halkaasaa lagu daadiye lagu guray markaasuu nabiga la hadlay alayh الsalaatu wasalam wuxuu yihi laqad wajadna ma wacadana rabbuna xaqa fahal wajadtu ma wacada rabbikum xaqa waxa anaga ilahay noo yaboohay oo run ah waan haynaa maanta guul iyo nasri ilahay wuu noo ballan qaad waan haynaa idinka ma hesheen cadaabki ilahay nii ballan qaaday iyo naartiini way maqlaan bu yihi rasuulka salى الlahu alayh waalih wasalam marka nimankii halkaasi ku dambeeyey qaala abu isxaaq wanasitu saabi ka toddobaad baan halmaamay wa qaala yuusuf bin abi isaq isaga wuxuu yidhi can abi umayata binu khalaf ka toddobaad wuxuu ahaa odaygii umaya binu khalaf ahaa wa qaala shiba wuxuu yidhi isaga umayatu w ubay bin shucbatu shaak baa la yihahdaa radia allahu canhu waa shaki badan marka shucbatu shaak isaga shaki bu geliya umaya ow ubay bu ilma khalaf bay lamaba bahaayeen wasaxiixu umaya buu ku bukhaari sida saxiixaha waa umaya bilmiim ee ubayu maaha umayahan waxaa dilay soo maray soo maha bilaal bin rabax radi allahu canhu dadka la qabtay nolosha lagu qabtay ba marka hore bilaal ba arkay lasii qaadayo cabdiraxmaan bin coof ay taxaaluf ahaayeenoo ka dhexaysay in wax isgargaar ayaa dhibca inuu habeenimadii bixiyo waa kii marka bilaal ka dulqeyliyey ansaar intuu soo kaxaystay halka lagu gawracay lagu dilay amaa ubay ubay asaga mar dhow qisadii soo marray xagga ku dhintay qaswatu uxud maata biyadi man gacanta gacanta ku dhintay biyadi rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam gacanta nabiga marka ubay saakaas uu dambeeyey sanadka afaraad bu ahaa sanadki saddexaad bu ahaa sanadki saddexaad walaalkiina sanadkii labaad bu ahaa beder laba sana isku xigtay bay ahaayeen qala xadaana sulayman bnu xarbi qala xadaana xamaad can ayub can ibn abi mulaykata can caaisha radi allahu canha an alyahuuda dakaluu cala nabiy gaaladii yahuudaheeda madiina deganeed ee cadow ahaa nabiga ay u imaadeen calayh salaam way u mujaamalayn jireen intay u imaadaan nabiga alayh salaam mararka qaarna xumaan bay uqarin jireen xumaan bay u qarin jireen faqaaluu waxay dhiheen asaamu calayka wax salaam kor bariidin bay iska dhigeen nabiga alayh isalaatu wasalaam bariidina u imaaday asaamu calayka bay dheheen nabigu waa fahmay alayh salaam walacanatu marka caaishaa lacanatay oo tii calayka usaamu walacna saamku waa geeri iyo mowt maxamed oo geeri kugu dhac waa dhimo ayay u jeedaan salaam bayna ka dhigayaan salaamaha assalaamu calaykum tibey iyo taxriif ku sabe la baalsinatiin wey walacanatu walacanatu markaasay caaisha lacanaday oy la jahartay lacanad iyo geeri bayna u dhacday tiri faqaala nabigaa wuxuu yidhi maa laki maxaasaa ugu dhawaaqdayood nimanku u afxumaynaysaa hortayd caaishay qaalad waxay tihi awalam tasbax soomaada maqal maa qaalu waxay ku yidhaahdeenoo ku dhaheen masalaanbaad u malayn soomaada maqal qaala wuxuu yidhi falam tasmixii adigu maada maqal miyaa maa qultu waxaan idhi wacalaykum maa idhi oo dajiid iyo qaad waa isla gurigeynti isla meeshin wey haddaad dhawaaqdo iyo haddaad hoos u dhacdo isla midkii weeyaan in danteennan aan ka fuushanno lacanadaan hoos oga dusinno yaaman heli karaaye in hadda dagaal iyo kala foojignaan iyo inay sirtii ay qarsadaan waxba ay inoo sheegi waayaan baa ka dhalani fadhigaan la xumaanay marka wacalaykum baan idhi waxaad tidhaahdeen ina yiri wey waxaad tidhaahdeen nina yiri lacnad nagu dhacday oo saam nagu dhac oo inkaa nagu dhacday wey markaasuu nabiga alay salam wuxuu yihi yujaabu lana walaa yujaabu lahum annaga taanada waana noo ajiibi lakin ayaga tooda la ajiibi maayo wamaa ducaau lkaafiriin ila fi dalaal ah, ducadooda yaa aqbali gaalo weeyaane taanada laakin waa waa ku dhacaysaa wayna ku dhacday hadii waa qabsada banu madiin iyo banu qurayda iyo khaybar waxaan ogaa inkaar iyo qax iyo maaratay dhibaataa gaadhay baabun hal yurshid lmuslimu ahla lkitaabi wa yucallimuhum lkitaab qofka muslimka ah muxuu ahaa ma irshaadin karaa hal yurshid muslim qofka muslimkaa ma irshaadin karaa wacdi iyo naseexe iyo waano iyo wax lagu hanuuno ahlkitaabi ma hanuunin kara ma waanin karaa aw yucalimuhum kitaaba kitaab ma bari karaa kitaabka ma bari karaayo qaar aayadaha quraan kamid intu ufasiro oo warqada ugu qoro ma u dirdiri karaa xadaana isxaaq qaal abarana yacquub ibn ibrahim qaal xadaana ibn akhi ibn shihaab maxamed bin cabdillaahi baa wahaaya can camihi adeerkii oo ibn shihaab azuhri ah qaal abarana cubayd llahi bin cabdillahi bin cutba ibn mascuud أن cabdاللahi بن cabاas radي الlahu canهuma akhbarah ana rasuul الlahi sal slam kataba ilىa qaysar boqorkii reer ruum weeyaanay warqad u qoray hiriqla la dhihi jiray warqad buu u qoray wa qaala wuxuu yidhi fain tawalayta markuu la hadlo yidhi aslim taslim yuutika allahu ajraka maratayn waa la hadlay nabiga alay slam aayad quraan u diray markaasu wuxu fain tawalayta haddaa jiisato oo diinta ka jeesato rabeen weydo faina calayka korkaada waxaa ahaaday ifma alariisiin dadka ku raacsan ee raacyadaada iyo fallaaxiinta iyo beeralayda dembigoodo dhan korkaada wey lianna annaas alaa diini mulukihi dadku mar walba waay raacsan yihiin madaxdooda waay raacsan yihiin ayay raacsan yihin madaxda haday ku dhahaan dimuqraadiya iyo hadday shuuciya dhahaan shacabku waa iska saxabeenaya gaalnima hadii kuwa gaaba iska raacayaan marka haddii aad markaad islaamtana laba ajir baad leedahay dadkaas sababta ugu noqotay adigoo helay kitaaba ajirkaadi iyo haddii aad diidana dembigaadi iyo dadkii ku raacsanaayo kudaba socday dembigoodiiba waad leedahay bu nabi sal slam waa irshaadiyey si wanaagsan ba ula hadlay aaya qur'aana waa u diray rasuulka alayh isalaatu wasalaam tacalaw ila kalimati sawa'in baynana wa baynakum waa kii nabiga lahaa alayh isalaatu wasalaam baabu wuxuu ku saabsan yahay ducaa lilmushrikiina bilhuda in gaalada hanuun ilaahay looga baryo liyata'alafahum si usoo dumo oo meeshii la habaari lahaa inkaar nagu dhacda la dhihi lahaa ilah u soo hanuuni oo diinkiina soo geli oo islaamnimadiina macaanee oo qalbigiina islaamka geli in lagu duceeyo waa fiicanta xadaثana abulyaman alxakm bnu naafic qaal akhbarna shucayb bn abi xamزata qaal xadaثana abu zinaad cabdullahi bn dakwan ana cabdالraحman qaala wuxuu yihi ibn abi layla qaala abu hurayra radi allahu canhu ba wuxuu yihi qadima طufayl ibnu camr waxaa soo galay dufayl ibnu camr dawsi daaci daws ninkii daws daaciga u ahaa ee nabigaa diray calayhi salaatu wasalaam inuu dacwada gaadhsiiyo si walbu ala hadlay wax yaroo abu hureere uu kamid yihiin baa soo islaamay inti kale waa keri waay marka waxaa soo galay dufayl ibnu camr dawsi waa asxaabu iyo in yaroo rumaysay ala nabiga usoo galeen calayh salaam faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah ina dawsan reer dows casad way caasiday alla iyo rasuul wa aba way diiday inay rumayso alla soo raacdo islaamnimada soo raacdo way diiday maanta waxaan u fadcullah inaad ilaahay barido calayha korkeeda inay ilaahay u baridood habaarto nabiga alay slam intaasoo sanuu maka yuu joogo sabraayey sala allah alay wasalam isagoo la dhaawacay oo dhibaato loo geystay oo cayl loo samaysay badaala laga saaray labada buurood isku dhufanna markii la yidhi waa waa diiday rasuulka alay slam maya buu yidhi ayaguna madaxweyne markii loo diray xoogoo la yar dhibaateeyey oo la yar dacaadeeyey isla markiiba ayagoo socda waa kuwan reerkay ka dhalanay reer dawsaha ilaaba hababiiye ilahay bari habaar fadcu llah calayha sidaloo kale fog fiiri rasuulka alayh salam iyo saxaabada ama dadkaas afraad faqiila waxaa la yidhi markay warkaa ay soo gudbiyeen duqaydii intaa ku maqnaa warkay keeneen unbuu nabigu maqli doonaabay islahaayeen saxaabadii markaase waxay dhaheen halaka daws alla reer daws waa halaagsantay daws halaagsantay waa la habaari doonaa waa baabi'i doonaan halkaasuu qaala nabigu wuxuu allahuma hdi dawsan waati bihim reer dows ilaah hanuuni oo noo keen ayagoo muslimiin ah soo maarti rasuulka alayh الsalaatu wasalaam raufun bimuminiin raufun bimumi bimumini eh, eh, raim raufun raxiim bilmuminiina raufun raxiim salى اlahu alيh alih wasalam alkan waa iska soo islaameen iyagoo dhan baabu dacwati اyahuudi wالnasaara wacalaa ma yuqaataluuna caleyh yahuudda iyo nasaarada in dacwada diinta loogu yeero maxaase lagula dagaalami haddii lama dagaalamaayo wama kataba الnabiyu ilى kisra waqaysar kisra iyo kaysar warqadihii u nabiga u qoray wa dacwata qabla alqitaal dagaalka waxaa ka horeeya dacwada ka horraysa marka dad aad gaalaad la dagaalamaysa marka hore diin ugu baaq dacwada gaarsii la hadal u naseexe hadday diidaana dhahaan dagaal baan ka xignaa markaa de waxaa weeya lama huraan wey dagaalka laakiin ujeeddadu waa dadka inay islaamaane dil iyo in dagaal la galo ma aha qaradka hore ee maqsuudkaa wasiilo weeyaan laga maarmi waayey dacwadaa loogu yeelaya marka hore haddii aqbali waayana waa lala dagaalamay saddexdii shay nabiga uu la diri jiray saxaabadiisa <clears throat> ayay ka mid tahay inay islaamaan ama jize bixiyaan haddii kale dagaal xadaثna cali بن jacdi qal akhbarana shucba an qataada qaala samictu anasa radi allahu canhu yaquul lama araada الnabiyu sal slam an yaktuba ilى ruum madaxdii reer ruum xilligaa jirtay oo hiriqlo u weynaa markuu inuu u qoro damcay warqad oo dacwada oogu yeerayo diinta qiila lahu waxaa lagu yihi inahum reer ruum laa yaqra'uuna maba akrinayaan kitaaban warqad ilaa an yakuuna makhtuuman inay shaabadaysantahay mooye muhoori haddayna lahayn warqad rasmi ah oo fashila ma ah wax iska muswado aho meel iska sosocota weeyaan indhaha bar hadday saaraan inaynan heri lahayn oo khatbisnayn oo meeshay ka soo fushan iyo qofkay ku socotay iyo mansabka ayna ku xusnayn la akrinba mahayo fatakada khaataman markaasuu nabigu khaatam samaystay fargashii muhoori ah min fidatin fiduu ka samaystay fakaanii anduru inaan arkaadi moodaa buu lahay anas ilaa bayaadihi cadidiisa ayaan moodaa inaan arka fi yaddii gacanta nabiga isagoo ku jirta mar dambuu ka sheekeynaya wuxuu lehay cadidii nabiga alayh salam fargashiga waa ii muuqataa oo qalbi weli ka arka fiihi wuxuu ku xardhay nabiga alayh salaam ilan khatmi waxaa la rabaa magaca qofka iyo masabkiisa iyo mas-uuliyadda uu xumbaarsan yahay inay ku qorantaha la rabaa markaad meel samaysanayso marka wuxuu ku qoray muxamedun rasuulullah haye muxamedun waa magacii nabiga alayh salaam mas-uuliyaddiisa iyo muhimaddiisa maxay tahay rasuulullahi wey warqadda ah, markaa khatmiga ku qoran warqadiiba ku dhuftay marka xadaثna cabdالlah بن yusuf qal xadaثna l qal xadaثna cuqayl can ibn shihaabin qal akhbarani cubaydالlah بn cabdالlah بn cutba ana cabdالlah بn cabaas akhbarahu ana rasul sal slam bacaa bikitaabi ilى kisra reer rum waa loo diray si fiican bay warqadda u akristeen way gaadheen risaaladii islaamnimadii la rabayeyna siday ahayd ba ola imaanayn lakin waa yar gagabay waa kii soo yarrawaaday laakin kii faris faristu waa mujus mogti rumtu rumtu waa ahlu kitaab diin bay garan sabaawi ah wax badan bay maaratay fahansan yihiin laakiin kuwan kisrada ah kisra uu xukumay reer faris mujuus dabcaabada weeyaan weligood badiin baan aan arkinba waa eeraanta wey macadri kitaabi ilaa kisra faamarahu markaasu wuxuu amray an yadfacahu ilaa cadiimi baxrayn warqadii uu nabiga daray wuxuu ilaha loo dhiibo ninkii baxrayn u weynaa yadfachu cadiimu baxraynna wuxuu usii dhiibi ilaa kisra boqorkii faris ninkii guddoomiyaha loo dhiibi baxrayn joogay axsaa kadibna waxaa loo sii gudbinayaa faris kii xukumay mxuu ahaa faris xukumay kisraha falamaa qara'ahu markuu akriyeyba kisra warqadii markuu akriyey kharaqahu waa kala dildilaaciyey markiiba waa kala kitfay waa kala jeexay faxasibtu waxaan u malayn bu leeyahay ana saciid musayib ibn shihab cubaydlahi saciid musayib baa qaala yihi fadacaa calayhim nabiyu nabiga markii warkii loo geeyo lyidhi ninkii warqadii isagoon akrinin buu dildilaaciyey nabigaa habaaray an yumazaquu in la jeexjeexo mulkigoodii iyo madaxnimadooda iyo naftoodaba kula mumazaqin jeexjeex dhammaantiis ilaahu jexjeex buu yidhi waa la jexjeexo wiiluu dhalay baa seefu kala gooyey markaasaa mulkigoodu istaagi waaye dhowr iyo toban boqor baa hal sana gudahood isku martay markii dambena naag baa xukuntay oo xukunka la wareegtay laa yuflixu qawmu walla amru imraa bu nabig alay slam ma naag bay u dhiibteen ma liibaani doonaan laakiin de gacanta lagu dhiga iyagoo idilba wallahu aclam bilahi tawfiiq sala allahu waslama ala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi ajmaciin